بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الغفور الودود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه وكل من تمسك بالحبل الممدود أما بعد kelimada sida laydin iclaamiyey waxay ku saabsan tahay nasiixo iyo tala bixin in sha allahu tacaala bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd bsmi اllahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd kelimadu waa sidii laydin iclaamiyey kelimo ku saabsan eh, nasiixo iyo tala bixin baan in sha allahu tacaala wixii suuragala ka tilmaami doonaa halku dheggeeduna waxaa lagu sheegay baraa'atu dimma fi nasixati اlumma saxiixil ama mas-uuliyada in la guto laguna guto ummadda in lala taliyo loo naseexeeyo nasiixadu sidaad ogtihiin waa iimaanka asaaskiisa weeye waxaa kaloo lagu tilmaamaa inay tahay islaamkao dhan iyo diinta islaamka oo dhanba maadaama xadiidkii tamiim addaari fii saxiix muslim addiinu nasiixa nabigu uu yidhi laysku ogaa mubtaduhuna inuu maxsuur ku yahay fi lkhabar sida asalka ah diintoo dhan baa nasiixo ah nasiixada asalkeeduna ama curfiga sharcigaana waa maxay waa ikhlaasu ra'yi min alghishi waalkhiyaana khiyaanada iyo qhishiga in laga saafigarayo talada ra'yiga diineed bixin ama midka adduunya bixin ama ruuxa muslimka ah ee tale iyo eray ku weydiiyey in sida ugu roon ee asaga maslaxadiisu ay ku jirto aakhariya adduunba aad kula taliso ayaa nasiixa la yidhahdaa ikhlaasu ra'yi min alghishi waalkhiyaana baa lagu soo gabagabeeya xadiidkii tamiim nabigu sal alay slam saddex goor buu ku ceshay addiinu nasiixa nabiga alla markii la weydiiyey ilaahay iyo kitaabkiisa iyo rasuulka iyo muslimiintoo dhanba ee guud ahaan iyo gaar ahaanba ayay nasiixa diintu u tahay buu nabigu ku gebagabeeyoo ku fasiray xadiidkii fi saxiixaa ibn xadiidi jariir ibni cabdillaahi albajali wuxuu yidhi nabiga waxaan bayco kula galay iyo cahdi kula galay salaadda inaan oogo ilaahay keligiina aan caabudo sakadana aan bixiyo wannus likulli muslim iyo inaan u naseexiyo ruux kastoo muslim ah culummada muslimiintuna nasiixada markay fasirayeen xadiidka macaanidiisa waxay ku soo urursheen ilaahay oo loo naseexayo macniheedu waxaa weeye amarkiisoo la raaco diinkiisoo loo gargaaro iyo xukumka alloo loo hoggaansamoon muran iyo eray aan laga keenin kitaabka ilaahay nasiixadiisu waxaa weeye in aayadihiisa la dhuuxo la tadabburo ma'muuraadka la raaco wuxuu reebayna laga hadho xaggana la qurxiyo qaab akhriska iyo sida loo gudanayo xuruuftiisa iyo qiraa'adiisa suubanaha oo loo naseexeeyo waxay culimmadu ku gabagabeeyeen sunnadiisoo la raaco weeye iyo qaraabadii nabigoo la xurmeeyooo la ee la ixtiraamo iyo ummaddiisoo loo danqado saddexdaa qodob bay ku urushaan nasiixadaas rasuulka isagoo la rumeeyo bimacnaa sunnadiisoo la raaco qaraabadii xigtadii nabigoo la ixtiraamo wixii suuragal ah ummadda nabiga loo soo diree muslimadda ah oo loo danqado caammatulmuslimiin ayay diintu nasiixadu ay u taallaa ama diintu ay nasiixo u tahay marka loo jeedana waa maxay caammatulmuslimiin nasiixadoodu wa in addabu can acraadihim baa lagu soo gabagabeeyaa in la difaaco ayaga cirdigooda iyo sharaftooda la ilaaliyo wa iqaamatu xurmatihim iyo in ixtiraam loo haya muslimiintoo dhanba loo gargaaro wannusratu lahum fii jamiici axwaalihim jalban wa dafca bay wadaaduhu ku ururshaan muslimiinta inteeda kale bahweynta muslimiinta waxay kaa mudan yihiin markaad naasix u tahay ayaga inaad ixtiraamto u gargaarto u heeliso cirdigooda iyo sharaftooda aada dhowrto wixii dhib ee ku soo fuullana aad oga digto wixii dheefeed soo jiidi kartana aad usoo jiido amaa nasiixada likhaasati lmuslimiina khusaysa waxay culummadu ku tilmaameen inay tahay taacatu lumaraa umarada iyo dadka xilka mas-uuliyadda hayo la adeeco wixii aan xaaraan ahayn mujmac calayhi dhanka culummada wixii khayr ay sheegaan ama ka soo baxee diina in la rumeeyo waxaan cilmigu iyo diintu aysan diidin cubaadda iyo kuwa alla caabuda oo ayaguna cibaadada loo daayo ilaa fii maa yajibu alinkaaru calayhi culummadu waxay la yimaadaan waa in la tasdiiqiyo waxaysan diintu diidin umaradu waa in la adeeco waxaan sharcigu diidin wadaaddaha cubaadda ee cibaadada badan waa inaan la xamanin oon lagu xadgudbin waxba aan laga sheegin allaahuma shay ay waajib tahay in lagu inkiraaba mooye qodobaha dhowrka ayay culummada muslimiintu ku ururiyaan naseexada diineed ee taabanaysa allah subxaanahu wa tacaala iyo kitaabkiisa iyo rasuulkiisa iyo muslimiinta bahweyntooda iyo inta gooni ahaaneed ee ama culamaa ama mas-uuliin xil haya ah waxaa kaloo xusid mudan in la baraarujiyey intaan kelimada gundhaceeda aan la gelin ruuxa aadamaha in lagu sheego wuxuu dhibsanayo ama uu kohonayo asaalatan waa xaaraan haddii looga jeedo in lagu ceebeeyo ama lagu dhaleeceeyo ama asaga lagu duro oo dan kale aan laga lahayn xaaraan wey amaa aadamaha in wax laga sheego muslim baa allaha ka dhigo nin caalima ama caabid caabidoo faqiihaba allaha ka dhigee in wax laga sheego wax sheegaasoo ku lug leh la talin iyo maslaxo muslimiin marka ama maslaxa caama ha noqoto muslimiintoo dhanba khusaysa ama maslaxo khaasoo dalabatulcilmiga iyo waayeelada iyo dumarka ama qayb ka mida muslimiinta qaybahooda kala duwan ha noqotee taasi ayadna inay bannaan tahay waa mujmac calayh midna waa xaaraan midna way bannaan tahay kaasi marka muxaram ma ee waa manduub ijmaacu ahlilcilmi baana sidaa ku guntamay ama fuqaha noqdeen ama muxadisiin ha noqdeen waana sida muntashira ku ah fii kutubi aljarxi waatacdiil muran badanna qadiyadaasi kuma jiro waxaan kaloon tilmaamaynaa hadday dhacdo in ruux muslima kadigga khaladkiisa laga digahayo ama cambaaraynta la cambaarayn ra'yigiisa qalliban ama kharribane ummada dhaawacaya diinteeda iyo dadnimadeedu asagu uu kohsado oo uu dhibsanayo dhibsigiisa ictibaar iyo tixgelin ma laha biitifaaqi alculamaa li'annu waxaa loo jeedo asaga ma aha shakhsiyan ee ummaddaa weyne ku xidhan ama uu aafaynayo ama dafeeto uu u geysanaya diinteedii baan rabnaa inay ka badbaada mooyee wax asaga shakhsiyan loolaga leeyahay ma jiro hadduu asagu dhibsadana muslim baa dhibsaday iyo sheekh baa dhibsaday iyo wadaad baa kodeha ah laga daayana la odhan maayo taasna waa masala muttafaqa cinda ahlilcilm sida waajibkaana waxaaba weeye ruuxa muslimka ah inuu ku farxo jeclada la doonaya xaqa daahiriddiisa iyo muslimiintu xaqa inay gartaan ay ku hagaagaan xaqaasi ama asagu ha waafaq ama ha khilaafe in lafihiisii iyo asaga shakhsigiisa uusan danaynin ee danta weynee caamkee muslimiintu ay leeyihiin uu dar yeelo taasaa ruuxa muslimka waajib ku a min annasiixati lilaahi wa likitaabihi wa diini wa a'immati lmuslimiin waxaan kaloon baraarujinaynaa ee ayaduna mas'alo ah alculamaau akifaa'u fii masaa'il اnnisaac culammada muslimiinta kuwoodi hore iyo kuwa dambe kuwa waaweyn ee duqeyda waayeelada ah iyo dhallinyarada soo kacday ninka waa dhoweyd soo islaamay iyo midka muxuu ahaa islaamkaba ku dhashay noocay dooniba ha noqdeen mar haddii masale diineed laysku hayo kuf baa laysu yahay dhigaal baa laysu yahay shalay baad soo islaantay iyo anaa kaa aqoon badan iyo anaa ree hebeloo laandheera ka dhashay iyo adu laangaab baa tahay iyo muxuu ahaayey ee aduu islaamkaabaad ku cusub tahay iyo anugu waxaan ahay nin islaamka ku dhasho abka soo gaadh baanay asal baanu ahay iyo sheekooyinkaa waa sheekooyin soomaaliyeed mooyeen wax ictibaar diinta kula ma ah sidaa darteed bay culummadu qaacidadaas ka hadlaan culummadu waa isu dhigmaan ardayga shan maalmood wax akhrisanhaya iyo macallinka wax u akhrinhaya shantaa maalmood waa isku darajo markay masale diinaad isku qabtaan daliilkunbaa kala hagi mooyeene arday baan ku ii tahayoo us iyo aamus meesha ma taal sheekhu masaladan waad ku khaldan tahay daliilkooduna waa sida iyo kuma khaldani adaa khaldan daliilkooduna waa kan unbaa lagu kala bixi mooyee war shalayba maan anu alifka kuu bilaabay goormaad gaadha inaad ifanato meesha ma taal taana waa in lagu baraarugo culummada muslimiintu muran arrintaa kama qaba sidaa darteed shayga waajibka waxaa weeye khata in la caddeeyo iyo gafka khilaafsan sunnada iyo kitaabka ninka khata'a ah caddaynaya gafkaa caddaynaya ama sagiir ha noqdo ama kabiir ha noqdo lianna alculamaaa wa talabata alcilmi akifaau ama akufaau fii mawaarid annisaac baa la yidhahdaa sidaa darteed alimaam ibn cabdilbar raxmat ullaahi tacaala calayh markuu ka hadlahayay abunaa aadam calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyullaahi muusa doodii dhex martay ee ku saabsan alqada' walqadar fiqigeedii markuu marahayay ile nabigu waa kii xukumay faxaja aadamu muusa waad xusuusataan baa ila tahay xadiidkii fi saxiix wuxuu idhi xadiidka fiqiyaadkiisi markuu ka hadlahayay fii hada alxadiidi min alfiqi ihbaatu alxijaaji wاlmunaadara waibaaxatu dalika ida kana طalba lilxaqi waظuhuurih wa fiihi daliilu cala ana man calima waطalaca alculuuma falxujaة lahu alzam wa twbiikuhu cala algaflati acdam wa fiihi ibaaxatu munaadarati اsagiiri lilkabiir waاlasgari lilasani ayuu yidhaahdaa inta hore waad fahanteen qeybta u dambayse maxalu shaahidka wuxuu dhi xadiidkan waxaa laga qaadanaya in midka yari uu la murmi karoo la doodi karo odayga waayeelka ah maxaa yeelay aadam oo abulbashara oo aabbaheena wiilkiisii muusaabaa iska lalaadshay oo la niqaashoo qabsaday gar iyo xujaa lagu kala baxay aabbaan ku ahay iyo waan ku dhalay waalid baanahay us aadam ma dhihi inaad afka igu taagto muusow suuragal ma aha muusan odhanin wiilkaygii baa ta wacanaanan kare wiil buu yahay us buu dhihi karaa ilan waa wiil iyo aabbihii laakiin maadaama masaladu masale cilmi tahay aadam waa gar baxay mooyeene waalidnimo kuma leexanin iyo dhalyo iyo hilib iyo xaggaa muusan aadi nebi maxamedna faxaja aadamu muusa ayuu yidhi oo ku xukumay waxaa kaloo ku jira buu ihi imaamku walasqar lilasan midka da'da yar inuu la niqaashi karo midka da'da weyn sidaa darteed ayadna mar labaad markuu ka hadlay imaamku dood dhex martay ibnu cabaas oo saxaabi jaliil ah iyo arday isagu wax bari jiro oo la odhan jira abu salama ibn cabdiraxmaan azuhri yaa waxay isu qabteen ciddatulmutawafa canha zawjuha haweenayda laga dhintay maxaa uu ciddo ah ma bilay tirsan oo afar bilood iyo toban habeen bay tirsan mise kolba ciddadaas labada cidda kii badan bay xisaabsanaysa ibnu cabbaas wuxuu qabay waxay tirsan abcad alajalayn abcad alajalayn bay tirsanaysa iyadoo xaamilo ah haddii haddii laga dhinto kolba labada cidda mida badan bay tirsan ardayguna wuxuu qabay ma ahe gebigeedaba ama ha noqoto muxuu ahaayey mutawafa canha zawja meelay ku timaadaba afar bilood iyo tobaneen bay tirsan ilaa an takuuna xaamila halkaasoo isagu istaagay asagu wuxuu qabay xaamilo iyo xaamilo la'aanba ibnu cabbaas afar bilood iyo tobaneen baan sugayna hadday sagaal bilood iyadoo ah oo sidkeedu dhammaaday laga dhinto markay dhasho ciddadeedu dhammaan mayse afar bilood iyo toban habeen baa sii socon ba ibnu cabaas qabay toban habeen afartan ay umul tahay iyo bilo badan baa sugi buu qabay haddii laga dhinto iyadoo hal bil uur leh ama usbuucba uurla laga dhintana ciddadoodu afar biyo toban ma ahee xamligaa uu ciddu odhan jiray markay dhasho ilaan sideed bilood bay noqon kolba waa la eegahayaa ma xamligaa bilo badan mise afar bilood iyo toban baa badan baa la eegi tactadu muxuu odhan jiray aakhir alajalayn ama abcd alajalayn ibn cabaas ardayguna wuxuu ihi maya hausku khaldin xaamilo waa gooni waxaa u baaba ama hal la furo ama ha laga dhinto gebigeeduba inay dhashaa u ciddo ah haddii laakiin ay xaa'ilo tahay galoof waxa loo yaqaano ay tahay waxay tirsanaysaa afar biyo toban habeen halkaasoo isagu maray doodii baa laysmarin waayey waxaa loo garramay umu salama radia allahu tacaala canha baa loo garramay gartii waxay u xukuntay ardaygii maxay tahay ibnu cabaas iyo saxaabigii odaygu waa khaldamay masaladana waxaa ku habsaday tiri wiilka wiilka garle leh waxaa iga khuseeya alimaam axaa bn cabdilbar markuu maraya xadiidkaas wuxuu leeyahay fi hada alxadiidi waxaa ku jira daliilun calaa jalaalati abi salama xadiidka horta waxaa laga doodan dheer ee ibnu cabaas iyo ardaygiisa dhex kadibna loo garamay xakam la raadiyey iyo marjac lagu kala baxoo noqday saxaabadii dumarka u aqoon badnaa waxaa ku jira horta laga fahmay ardaygu inuu arday sahlan ahayn abu salama nin aqoon loo dhisan inuu yahay baa laga qaadan wa annahu kaana yufti maca asaxaaba saxaabada oo nool buu fatwoon jiray wa fiihi daliil cala ana alculamaaa lam yazaaluu yatanaadaruun walam yazal ilkabiiru minhum laa yartaficu cala asagiir waxaa kaloo laga qadan bu culammadu kooda weyn iyo ka yar inay niqaashi jireen oo midka yar iyo kaweyn markay isqabtaan kaweyn uusan wax ismoodi jirinoo kibir iyo santaag uusan la iman jirin walaa yamnacuuna asagiira idaa calima an yantaqa bimaa calim salafkuna midka yar oo maysan diidi jirin markuu aqoon leeyahay inuu ku hadlo wuxuu garanayo waruba sagiirin fi sinni kabiirin fii cilmihi wallaahu yamunu calaa man yashaau bixikmatihi wa raxmatihi halkaasuu la maray adilo badan hadal dheeroo qiimo badan baa ku jira atamhiidka sharxu muwaa mujalladka shan iyo tobnaad safxada shan boqol iyo sideed markuu sharxaya xadiidka raqamkiisu uu yahay min almuwaa kun laba boqol sideetan iyo kow gabagabadu waxaa weeye ood garan kartaan saxaabadu koodii shalay soo islaamay iyo kii muhaajiriga ee muxuu ahay saabiqa ahaa ansaarigii ee reemiyigoodii markay masaa'il diineed isku qabtaan daliilkunbay ku kala bixi jireen mooyeen saabiqiyo iyo manaaqibta meelo kale anfacdaa oy wax ka tartaa laakiin marka xijaaj iyo munaadaro iyo dood iyo ra'yi diineed la marayo iyo talo nin walba badhiidhiisu caddaysan wuxuuna ka anbaqaaday oo ka duuli daliilka sharciga ah wixii intaa ka soo harayna waa reeban yahay alimaam eh, sulaymaan cabdilqawi tuufi asagu markuu tacliiqinaya ama fasiraya aayadda ahayd falamaa dahaba can ibraahiima alrawcu wa jaa'at lbushra yujaadiluna fii qowmi luud fiqibu asagoo kala baxay ambiyadu ilaahay la doodahayaa meesha la keen hadday waxaan soo maray laba nabi oo iswaalid ah oo isdhalay oo niqaashay hadda sheekhaase wuxuu leeyahy aayadda waxaa ku jira nebi ibraahim markii uu argagaxiyo cabsida ay ka baxday wuxuu ka niqaasho ilaahay weydiiyey halaagga qoom luud la halaagahayo yuu su-aalo badan ka baxshay fiihi jawaasu ljidaali xataa maca alakaabiri waman fowqa rutbati اshaqsi ida lam yucadda dalika ihaanatan lahum walam yuhir fitnatan aw mafsadatan raajixa ka jidaali ibraahiima rabbah waqad umirnaa biitibaaci millatihi buu sheekhuu yidhi asagu aayadda waxaa laga fahmayaa oo ka mid a xikamka ku jira aayadda ama axkaamta ku jirta in dadka waaweyn lala niqaashi karo lala doodi kara dood cilmi ah ood la niqaashi karto ruux kaa darajo weyn oo kaa sarreeya haddaysan marka xadgudub iyo ihaana aan lagu tirine fidno weynna aysan ka dhalanaynin waxaa laga yaabaa haddaad waalidka haweynba su-aal iyo masala iyo daliil ku taagto ardayga la socdee kabaha u qaadahay inuu beerka ku dilaba laga yaabaa seebaad sheekh oo la hadli kartaa maxaad iskula iskugu dheereen niman baaba sheekhoo lala hadlo u qaadanaya dambi la galay kadibna hadaan adigu lagu dilaynin oo wadaadku gar ogolya in lala hadlo waa fasaxanta haddii laakiin la isxawdinhaya iskaga carar noqonaysa sida nabiyullaahi ba uu oola dooday rabbigii waxaanana la faray buu leeyahay sheekhu inaan ibraahim ku racna fii millatihi wa min millati ibraahim waa maxay jidaalu lasaaqiri maca alakaabir de aayaddu way ku cadday ila tahay kitaabkiisa al ishaaraatu lilaahiya ila almabaaxith alusuuliya ayuu sidaa ku yidhaahdaa safxada saddex boqol afartan iyo labo culummada qaacidada aad u qariraya asagu weliba amilo badan ka bixiya waxaa ka mid a ah sheikhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayh mujalladka shanaad safxada boqolabaataniyo saddex kitaabkiisa alfataawa alkubra loo yaqaan amilo badan buu keenaa oo asagu wuxuu leeyahay haddii matalan ninka odhanaya dalabadu iyo ragga aqoonta yar lama niqaashi karaa nimanka aqoonta badan ama dadka da'da yari lama murmi karaan ee dadka waaweyn waxaa la odhan baa adiga laftirkaha sheekha aad taqliidinaysa ama aada sheekh ka dhigay in ka weynna waa jiraan in ka aqoon badanna waa jiraan ee miisaan iyo xad iyo daabidna sii halkaasuu sheekhu la maray markaasuu idhi ina asaxaabata bacduhum libacdin akufaa ama akifaa fi mawaarid annisaac waidaa tanaasacuu fii shayin raddu maa tanaasacuu fiihi ila allahi wاlrasuul wain kaana bacduhum qad yakuunu aclama fii mawaadica ukhar fakadalika mawaarid اnnisaaci bayna ala'ima halkaasuu isagu la maray wuxuu leeyahy culummadu masaa'ilkay isku hayaan ha kala aqoon bateen ha kala da'weynaadeen waxay u siman yihiin waana isku dhigaal waana isku dhig weeye ma kala sarreeyaan kuf bay isu yihiin siday saxaabada iyoo kala aqoon badan ay u niqaashi jireen waxaad arkaysaa ibnu nin ka aqoon badan la niqaashahaya cali iyo asagu doodo badan baa dhex maray ilaa uu cali yidhi yaa ibna cabbaas innaka rajulun taa'ih markay isku qabteen qadyaddii mutcada iyo sarifka ay isku qabteen oo ibnu cabbaas isagu wuxuu qabay in haweenku mutca lagu guursan karo aysan mansuukho ahayn calina wuxuu yidhi hawshaasi anaa goobjoog ahaa nabigoo nasakhay khaybar baada iyo hawshaa lagu nasakho lagu diiday haddana dib baa loo banneeyey kadibna yowmi fatxi maka la gabagabeeyey ila alabadna waa mansuuxa warkaa jooji ibnu cabaas marka asagoo lala niqaasho xujada loo caddeeyey inta tabarteeda ayuu ku eh, dheganaa qadiyadda ayada ah waagii dambe cali waa kullaada wuxuu ku odhan jiray innaka rajulun taa'ih nin weerarsan baa tahay ibnu zubayr iyo ibnu cabaas ibnu zubayr baa aqoon yaraa waxaana aqoon badnaa ibnu cabaas laakiin cali iyo ibnu cabaas marxaladda ay taagnay cali baa aqoon badnaa muranna ma lahayn nas bay ku niqaashahaya waa kaa da'weynahayo anaa islaamka kaaga soo horreeyey iyo nabigaan muxuua ah meelo badan kaa xigaa iyo howlahaas khaliif anaa iyo midnaba kumuusan leexanayn kuma leexanin caliy laakiin xujay ku kala baxeen ibnu zubayr cabdullah ibnu zubayr ibnu cabbaas markay qadiyadda isku qabteenna ibnu cabbaas weliba waayeel ahoo cutusho indho beelay ayaa wuxuu ku yidhi haddaad hawshaa dayn e, e, e, weydo walle dhagax baan kugu dilahayaa baa ku rajminhayaa zina wey waxaad bannaysay buu ku yidhi waxaad bannaynaysa ummadda ugu yidhisa waa azina sariix isku day buur oo mar damba fatwa ama tijaabi oo haweenay intaad matca ku guursato la aqalgal buur waxa kugu dhac ogaan doontaa dhagax baa kugu dili doonaa adugu way kuulaata hawshu waxaan oga jeedaa eh, saxaabadu kooda yar iyo kaweynba eh, masaa'ilku waan ka niqaashi jireen abu muusa alashcari abubakar iyo cumar oo niqaashi baad arkaysaa faahfaahin badan badan baa ku jirta eh, meesha idiin sheegay ha loo laabto saydu taataabiciin ninkii loo yaqaanay saciid musayib masaa'il badan baa lagu naqdiyey masalada u caansan ee aada loogu dhaleeciyeyna waxaa ka mid a ah inuu qabay haweenayda saddex lagu furay dalaaqaduhu ka dhamaadeen ninkooda horay ku laaban kartaa hadday nin dambe guursato sun u galmoonin ninkii horaa dalqadihii ka dhammaadeen xataa tankixa zawjan khayrahuwa meesha taalla ku dambay guursatay ka hadduu meherba ku xidho yuusan la aqalgeline ninkeeda horay ku laaban kartaa buuri waana ra'yi mukhaalif liijmaaci saxaaba aad baa loo naqdiyay shuduudaad baa lagu tilmaamay waxaa ka mid a xasan albasri baa asagoo aada lagu naqdiy oo qabay in gabadha laga dhintay aysan muxuu ahaa ixdaad aysan samaynaynin cataa ibn abi rabaax oo asaguna min aima taabiciin baa lagu naqdiyay inuu qabay icaaratu lfuruuj jawaarida addoommada in la iscaariyeyn karo a'immadaasoo dhanba markay sunna sariixaa ah khilaafeen ama ijmaaca khilaafeen waa la radiyey ragga radinhayee hawsha la dagaalamay niman ka da'yar ama atbaac taabiciina ama kibaaru taabiciina kibaaru atbaaci taabiciina ayay ahaayeen rag la aqoonana waa ku jireen waxaasoo dhanba lagama soo qaadin acni fi lculamaa ama lagama soo qaadin raggaan isku kuf ahayno isfananaya lagama soo qaadin waxaa kaloo mudan baraarujin ama xusid mudan hadday dhacdo ruux muslima aduu markaa khiiro ku hayso ama markaa muslimiin baan wax u tari ama waxu sheegayla aad takfiiriso ama aad tanfiiq iyo gaalaysiin iyo nifaaqayn ku xukunto ama aad mubtadicnimo ku xukunto ama aad fisqi ku xukunto hawshuna ay wanaag iyo diindoon iyo jacayl kaa tahay iyo waxtar islaan ku gaaloobi maysa dembina lagaga qori mahaye bal ajir baad ka helaysa midda khatarta iyadu ba-an ee reeban waxaa weeye baasha leedafuulka ah ee tacamudka ah een lagu aad oga danlee ruuxa inaad durto ama aad ku xadgudubto eedan dan kale aadan ka lahayn alimaam ibnu qayim raxmat ullaahi tacaala calayhi kitaabkiisa eh, zaadulmacaadka mujalladka saddexaad safxada saddex boqol toddobaatan iyo saddex iyo isla mujalladka laftirkiisa safxada afar boqol labaatan iyo saddex markuu ka hadlayay qisadii xaatim nabi baltaca iyo cumaroo takfiiriyey ama tanfiiqiyey ayaa wuxuu leeyahy wa fiiha fawaa'ida qisada iyo xadiidkaasuu sharxaya waxaa ka mid a ah fawaa'iddaas inuu imaamku yidhi wa fiiha ana arajula ida nasaba almuslima ila alnifaaqi wاlkufri muta'awila wغadba lilahi warasuulihi wadiinihi la lihawaahu waxadihi fainahu laa yakfuru bidalika bal laa ya'hamu bih bal yuhaabu clى niyatihi waqasdihi whada bkhilaafi ahli اlahwaءi wاlbidaci fainahum yukafiruuna wayubadicuuna limukhaalafati ahwaa'ihim wanixalihim wahum wlaa bidalika miman kafaruuh wabadacuuh sidaasuu asaguna leeyahay hadalkaa dheer ee carabiga waxaa weye soomaaliyiisu waxaa qisada laga qaadanayaa haddaad ruux muslima u aanaysood ku sheegto inuu munaafiq yahay ama gaal yahay taasna aw ta'awul baa kuu geynaya waxbaad inuu munaafiq yaad mooday qaraa-in iyo shawaahid iyo fal uu sameeyey iyo wuxuu ku dhacay baad u aragtaa inay gaalnimo tahay ama ay munaafiqnimo tahay ama ay bidco tahay ama ay fisqiga diin la-aan ay tahay wixii baad ka xanuunsatay marka waad ka hadashay ilaahay adoo u nusraynaya saad sheeganaysa ama rasuulka u nus ama diinta khaladka lagu loo geystay cadaynay adugu dan shakhsi ood leedahay iyo isku dhac khaasoo ruuxan aad ku dhacdeen ooma jeedide diindoon iyo wanaag bay kaa tahay qisadan waxay caddaynaysaa iyo xadiidkan laga fahmay inaadan ku gaaloobin qadiyadda ayada bal dembi lagaga qori maayo hadday niyo wanaagsani meesha jirta ajir baaba lagaasi hawshaasi dadka ku gaaloobi ama e, dembi looga qori waa dadka ahlahawaaga ahlulbidacehe ayagu waxay doonaana dadka ku takfiire waxay doonaana ka daaya ee ayagu naftooda iyo shaydaan wuxuu u meeriya daba wareegaysta qadyadda aad buu u faahfaayey waa aan arrin dhacday alimaam albukhaari fii saxiixii wuxuu e, baabaystay laba baab baaba maa jaa fi lmutaawiliin aakhir buu ku keenaa kitaabka istaawat lmurtadiin loo yaqaan kitaabu ladab dhowr baab buu man kafara akhaahu bikayri ta'wiil iyo ninkii takfiiriyey muta'awilan aw jaahilan wuu kala qaaday adilo badan buu keenaa marka saxaabaduna qadiyadda in badan bay dhacday takfiirka ama tafsiiqa iyo tanfiiqa lagu fisqiyoobi ama lagu munaafiqoobi ama aad ku gaaloobi adugu waa midka aad si kasa ama badrheera oo la kaca oon geed loogu soogama ruux muslima ood hubto inuu islaam yahay muslim yahay iyo ruux aad sunni ah, ood hubto inuu sunniyon bidca ku dhicin ama aada hubto inuu yahay cadli raashida oon faasiq ahayn baad tiri muxuu ahaay tabican lihawaaka waa faasiq waa kaafir muxuu ahaayey waa waa munaafiq taasaa khatar ah sida raajixana waxaa waye adaa xukumkaa qaadanaya haddaadan qariino eh, muxuu ahaay ta'awul jira adaa ku dhacaaya sheekhu awoodda uu leeyahay iyo qiimihiisa iyo asagoo cilmigiisa ee wax badan kuma xidhno waxaan wax ku xidhan yahay masalada iyo daliilkeeda waxaa mudan hadalkii hore markaa ma inaan ku daroon hormarino alimaam xujat lislaam ninka loo yaqaan abuxamed alghazali yo wadaad xanafiya iska lalaadshay ninka iskale fawaatixu raxamuud kitaabka loo yaqaan mujalladka labaad saddex afar boqol iyo soddon iyo ko ilaa soddon iyo labo khazali wuxuu aada u difaacay in ijtihaadku goay ay buu ka hadlay qadiyadda ayada ah waajibna ay tahay ama ay mustaxab tahay in afarta imaam iyo wixii la halmaala la taqliidiyo wadaadka xariifka wuxuu yihi marka waxujat اlislaami wain kana min alwliyaa la yasluxu xujatan fi lijtihaadaat buuhi hazaali awliye baa allah ka dhigay weli allahba ha noqdee laakiin masaa'ilka diiniga lagu ijtihaadaya xujo kuma aha ra'yigu la yimid nuxurkiisu waxaa weeye oo ku qiimaysanyahi daliilkiisa laakiin hazaali waa nin zaahid oo faqiih oo mutakalim oo faylasuuf oo suufi oo bal ka dhacday weeye lama taaban kara hadalkiisu abiya kaba dhibcaan socon maysa buuri wa xujat lislaami wain kana min alwliyaai laa yasluxu xujatan fi lijtihaadaat wa ama alijtihaadu lmuطlaqu faqaaluu اkhtatma biاlأئmaة الأربcة xatى أwjabuu bتaqliidi waaxidi min haؤulaaءi calى الأmة whada kulh hawas min hawasaatihim lam yaأtuu calayhi bdaliil walaa yucba'u bikalaamihim wainamaa hum min aladiina xakama alxadiiu anahum aftaw bigayri cilmin fadalluu waadalluu walam yafhamuu ana hada ihbaarun bilgayb fi khamsin laa yaclamuhuna ila allahu tacaala hadal qiimo badanoo wanaagsan wey wuxuu horta wadaadku ka niqaashay waa nin usuuli ah wuxuu ka niqaashay ijtihaad dhammaaday inuusan jirin afarta imaamna ummadda ay lamid yihiin culamada muslimiinta ijtihaadkii horta mutlaq ahaa horaanba way noo diideenoo way naga afxidheen buur haddana kii muqayadkaa ah iyo intisaabkaba noo diidan yihiin waxa ay sheegeenoo dhan waa waali waalidooda alhawas waljunuun hawasku waa nooc min aljunuun wuxuu hi waxa ay sheegeen oo dhanba waa nooc waali a ah, wax daliilana ah maysan la imanin hadalkoodana loo aabayeeli mahayo maxaa jira culummada sidaa yidhi ee yidhi ijtihaad baa go-ay afarta wadaad lama dhaafi karo ijtihaad mutlaqa iyo mid muqayadaba ma jiro nimankaas wuxuu idhi culummada waa nimanku xadiidkii ibnu cumar iyo khayrkii ay caddeeyeenoo waa rag ru'asaa oo juhaala fa aftow wa adalluu fa dalluu wa adalluu buu ku xukumay wadaadku xoogogu waa yar tillaabsaday wadaadkan dambe ayla tahay wuxuu idhi ma aysan fahmin hawshaana inay tahay ikhbaar bilhayb ijtihaad baa go-ay oo shaafici iyo maalig iyo abu xaniifa iyo axmed nin dambe oo ka fiican ama ka aqoonbadan ma soo bixi karo mana iman doono waa hayb ummaddan xilli bay joogeen culumay ahay ummad ba alla ku anfacay madhab iyo diin bay ka tageen wixii wanaaga in laga qaato waxay ku khaldameenna laga leexdo loona duceeyay ahayd laakiin hawshiiyo naxariista alle aqoon ahayd iyo ijtihaad halkaasay ku xidhan tahay waa ikhbaarun bilhayb runtii wey arrintaa ayada ah markaynu muqadimaadka dhowrkaa ka soo degno waxaan isku isku dayay inaanu ka hadalno xaaladda muslimiinta ee maanta dunida ka jirta xaaladda laba dhinacun baan ka istaagaynaa xaaladdaas in badanna waa ka soo hadallay wadaaddo badanna waa ka hadleen nin walba waa ka dhawaaqaa nin walba wax itaalin karaba waa isku dayaa wax badanoo marka aydan ogeyn aanan sheegin baa laga yaabaa laakiin inaan wax khulaasayn isku day sidaynu ognahay muslimiintu dhibaatooyin badan bay soo mareen mar walbay dhibaato culus ku timaado ama diineeda ama adduunyada maamulkoodana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa badbaadin jiray asbaabta uu ku badbaadin jiray laba sabab baa u weynaa umarada iyo culummada in ilaahay culummo ku dharqabto oo culummo markaasi ilaahay isku xidho oo madhabka diineed iyo sharciga cadeeya fitnada bidcada ah ama shirkiga ama kufriga iyo hawshaas soo kordhan ka hortaga fisqan la dagaalama ilahay ummadda waa ku badbaadin jiray hadday siyaasad iyo adduunya iyo aafo kala timaada niman umaraa ama wulaada ama eh, muxuuah dowlad ah ayaa gaashaanka u duri jiro difaaci jiray sidaa darteed baa waagi dambe in rag badan oo salaf odhan jireen itnaani min annaasi aw sinfaani min annaasi idaa saluxa saluxa annaasu kulluhum laba kooxood ama laba eeqolyo eh, eh, oo muslimiinta ka mid ah hadday hagaagaan muslimiintao ba waa hagaagaya waa culummada iyo taliska umarada dowladda iyo nidaamka siyaasiga hadduu inoo hagaago wax badan baa inoo hagaagay hadday culummada inoo toosaanna wax badan baa inoo toosaya labadaa rugni mid ka mid a ah hadduu dhaawac gaarana hawsheennu aad bay u cuslaanaysa waxaan rabaa marka inaan labadaa qodob ee ilaahay ummaddu ku badbaadin jiray xaaladdan xaaliga aynu qiimayna waxay yihiin si markaasi loo dareemo meeshay wax marahayaan waxaase ku hormarinaya waxaan muran lahayn dhowr qodob oo aan khilaaf khilaaf aan ka taagnay waxaan muran lahayn muslimiintu xaaladda maanta marayaan meel walba ay joogaan ama aqaliya muslim oo gaala ku dhex nool ha noqoto ama muslimiin madax bannaan oo waddan ay iyagu leeyihiin joogaha ay jooga ha noqdeen muslimiintu xaaladday marahayaan labadii qarniee u dambaysay labadii boqol ee sane u dambaysay noloshooda weligood ma aysan soo marin fi taariikhi almadiidi tawiil taarikhkan dheere kun iyo afar boqol iyo soddon labada aynu marayn ee soddon iyo saddex hadda aynu sii gelayn taariikhdaa dheer xaaladda dulli iyo hawaan iyo burbur iyo baaba iyo talaxumo aynu ku sugannahay weligeen meenaan soo marin taasi muran lagama qabo muslimiinta culummada mu'arikhiinta caamada talabatul dalabatulcilmi qodobka waa qodob mutafaqa waxaa kaloo mutafaqoon muran lahayn dhibka ina gaadhay iyo baabaa iyo burburkaas iyo gaala inay nagu aqdaamato nagu adeegato sidai kubadda kulbadhaan dhan noo laadaan kay doonaanna gowracaan kay doonaanna ay tuuraan mid kay doonaan cambaareeyaan oo taarga ku dhajiyaan kay doonaanna ay ammaantaan oo waxay doonaan sameeyaan waxa keenay iyo dulligaas ina dhaxalsiiya iyo baaba iyo burburkaasna waxaa mutafaqa ah inuu yahay fogaasho aan diinteenna ka fogaanay adna waa qodob muttafaqa ah wadaadaha muslimiinta xataa calmaaniyiinta xataa kuwa gaaladan muran ka qabin qodobka asagaa inaan wadadii diineed ka fogaano oon ka foofnay jidkii toobiyaha ah ee nabigu inoo qoray intaan ka foofnay inaan meelo kala daaqayno foofitaanka dariiqa laga foofee laga fogaado waa kala duwan yahay ninbaa baa aad oga fogaaday oo dhowr kilomitr u jira nin baa waddadii qarkeeda daaqahaya nin baan toobiyihii weli ka bixinoo marahaya muxuu ahaayey qarka taagan nin baa fogaado in la baabuurba lagu raadsan mooye aan la soo helayn bokol fogaanshuhu wuxuu dhan yahay waa nisa mutafaawita kolba khadka inxiraafka taasna muran ma laha qodob saddexaad oon muran lahayn oo as muhiim jiddan ah in la isla fahmaa muhiim ah qodob kaloon muran lahayn asna waxaa weeye masalada inay xal u baahan tahay xaaladdan ayna ku sugan dacfiga iyo dulliga wixii keenay waa laysku waafaqo waa diinteenna oon ka tagnay inxiraaf inagu dhacay iyo amarka rabbi oon khilaafnay kamaa kaana yuriiduhu allahu subxaanahu wa tacaala sidoo rabbi u doorahay oon ka tagnaa idna muran malaha xaaladan inaan lagu sii jiri karin oy xal u baahan tahay deg waa muttafaq waa qodob saddexaad laabudda min xallin lihadi lmushkila asmadan iyo aafadan laba qarni iyo ka badanba soo taagnay ee baaba iyo burburka keentay ee inaan uun sii guuro uun godkii hore ka daran sii galla mooye aan faa'idaba la helayn xaggan weliba nidaamka siyaasiga ah in xal u baahan yahay muttafaq weeye qodobka afraad ee asna muttafaqa waxaa weeye xalkaasi waa alrujuuc ila diin muna muslimiintu kama qabaan inaan diinteenna u laabanna mooyee meel kaloon ku badbaadaynaa ma jirto masdaru lcizi washaraf iyo meeshii karaamada iyo sharafta iyo badbaadada horeba aynu ku hellay in taariikhda duniyadaba ku soo gallay ee ilaahayba nagu doortay diinta oo lagu dhigo lagu dhaqmay ahayd ayadoon baynu ku badbaadayna aan ku noqonana waa muttafaq afartaa qodob muslimiintu muranka ma qabaan wixii muslim dhabaan ka hadlayna qolya zanaadiqoa dagaala a ah waa jireen islaamkana kuma maxaabsa kuwaa ka hadli mayno waxayse isku khilaafeen diinta loo noqon waa diintee taladu meeshanay ka qurmaysaa intaa hore mutafaq bay ahayd in xaalad ba'an oon loo adkaysan karin aan ku sugannahay waa muttafaq baynu soo nidhi xaaladdaa ba'anaynu ku sugannahay waxa keenay diinteennu oon ka fogaana inay tahayna waa mutafaq xaaladaasi inay xal u baahan tahayna waa mutafaq diinta waan ka fogan laakiin waa sii dhaqmi karraa lama laha waxaa laisku waafaqsan diinta waanu ka fog laakiin haddaynan u noqonin waa baaba'ayna marka laabudda waa in xal loo helo mushkiladan oo la maareeyo waxa lagu maarayna diinta islaamka in loo noqdo ilaahay laga amar qaato rasuulka si la ateeco oo siduu ilaahay jeclaayeen loo lagu yimaado inay tahana waa muttafaq waxaa laisku maandhaafoo lagu kaa diinta loo laaban laakiin waa mafhuumkee wey mafhuumu diini maahu diinta aad lagu badbaaday ee loo noqon nin walba dhanbuu u qaaday kadibna qadaayaad badan baa ka hoos bixi doona mawduuca marka waxaan jeclahay asaga inaan dib u dhigto oo marka habeen dambe aan ka dhigo wax yar baase laakiin ka tilmaamay si ay xaaladu markaasi suuro guud looga qaato ninka qaba diinta u arka sideeduba inay tahay Eh, manaasigta iyo tacabudaadka iyo rubculcibaadaad u yaqaana wuxuu leeyahay diintaha loo laabto bimacnaa waa maxay calaaqada adiga rabbi idiin dhexaysa wanaaji wixii kan ragga aynu la xisaabtanno oo nidaamkii siyaasiga ahaa aynu reer galbeedka ka qaadanno calmaaniyo iyo ra'samaaliyo iyo shuuciyo iyo mabaadi kufri ah ayuu leeyahy aan soo dheeganno oon ka dhimbil qaadanno oo aan dunyadeenna ku hagaajinno amaa salaadihii iyo zakawaadkii iyo muxuu ahay xajkii iyo eh, cumrooyinkii iyo birlu howlahaasi yarka ana ah la saxo oo masaajida ah lagu ekaado marka laabudda min alfasli bayna addiini wadawla nin baaba xalka u arka diinta loo noqonba waa diin laba qaybood ka kooban lugtaadu waa furan tahay waxaan cibaado khaasa ahayn oo waxaad untaba sameen nin baa u arka nin wuxuu leeyahay diintaanadu waa diin shaamila caqiidatun wa manhajun wa xayaa manhaju suluug waa manhaju xayaatin wa caqiida waa caqiida iyo sharciya manhaju xayaa wey waa diin mutakaamila nidaamkeeda oo dhanba cibaadaadkeedu cibaadaduna mafhuum waasic oo shaamil ay leedahay mooyeene rubuculcibaadaad waxa ku qoran bas cibaada ma aha halkaasay ku dhufteen kadib markii mafhuumi diin la isku khilaafay habeen danbaan faahfaahin doonaayo qadaayaad badan baa ku yimid wadaadihii hawsha u taagnaa inay ummadda wax ka qabtaan oy saxaan qadaayaadka soo baxay waxaa ka mid ahaa dadkan dunida jooga ee inxiraafka ku dhacay ee diintii ka fogaaday islaamka sheeganay ee lagu qadaray inay yihiin rubcu sukaan ilcaalam dunida dadka ku dhaqan inaan nahay labaatan iyo shan boqolkiibaa lagu qiyaasaa rubca rubc baan dadka dunida ku dhaqan dadka islaamka sheeganhayee noocay doonima ha noqdeene maxaa uu xuguma waa laysku qabtay maxaynu ayaga ku xukunnaa horta xal baynu raadinaynaay nin wuxuu yidhi alaslu fiihim waa alkufr gaalaba way gebigoodaba kulligood waddadai allay ka fogaadeen waa gaalo islaam ba sheegteena nin muslima kuma jiro inteenna xal doonaysa ee ishaysata mooyeen intooda kale waa gaalo niman baa ku dhuftay xataa yahbuta alcagsu ilaa cagsigu uu sugnaado nin wuxuu yidhi alaslu fiihim wa alislaam xataa yahbuta alcagsu nima waxay dadkaani islaamka sheeganhay kulligood waa muslimiin asaalatan ninkan gaalnimo goono ee ku ogaana mooyeen kii hore wuxuu yidhi kulligood waa gaalo ninkan islaankiisa hubsana mooyeen nimanka waa kala tageen qolyo saddexaad waxay dhaheen waran loo baahnayn baad la timaadaan bay dadka ma islaamba ma gaalaha u bixina warkaa war hadda ina anficiba ma ah yidhaahdeen maxaana anfacahaya ha inugu mashquulinna qadiyat alxukmi cala annaas maxaan ku mashquulnaa dadka aynu baro xaqiiqat alislaam awoodda aynu leenahay oo dhan ba aan iskugu geyno inaan dadka baro xaqiiqatulislaam inta aan warkaa caddaynaynana waa gaale iyo waa muslim inaga daayay dheh waa gaale iyo waa muslimiin iyo diintii ka baxeen hawlaha inooma yaalo jahli muntashira iyo inxiraaf muntashira ma isku waafaqa inuu ummaddii hadheeyahaa asagaasi aynu ka hortagno ummaddii aynu waxbarro xaqiiqat lislaam iyo xaqaa'iq lislaam iyo nebi maxamed diinta siduu aanagu sharaxno islaam saafi aynu gaadhsiino hawshu markay caddaato kadib ninkii soo raaci waaya mucaanad kaafira wey ninkii qaatana muslim waxidoo loo baahan yahay wey waxay dhahdeen dadku waxaan ka soo qaadayna bay dhaheen intayna muslimiintae saafiyada ah bannaan baynu taagannahay waa qolyahan dambe ee saddexaad ee gaalo saafi oo bannaan taaganna waa galada reer yurub iyo reer galbeedka iyo afrikaankan gaalada iyo kuwa islaam sheegin joo hadda ku caasi diidayba oo caddaysanaysa muslimiin ahayn waa gooni intooda kale waxay dhaheen waa qow baraf ah qowga barafka ay qotoma markuu hadhow kulayaha la gaadho wuu dhalaalaa markuu dhalaalahayo lama arko tartiib buu fiixaa kadibna waagi dambe waa kala daataa kutladan marka warkeed uusan caddayn muslimiinta saafida waanu garannayn waa annaga bay leeyihiin gaalada saafidana bannaankaysaay taagan yihiin inta muhmalkee warkooda uusan cadayn khaliidka isku dhex jira in xaqaa'iqul islaamku u sharxayno aanu ka soo qaadanayno dhagax qow baraf oo meel fadhi aanu ka soo qaadno sida xaqa loogu caddaynaya xaqaa loo cadaynayo xujada la oogahayo waa kulaylkii ku dhacayay dheheen qowgii barafka ah kulaylkaa ku dhacay wuxuu keenaya qowgu inuu fiixo oo kala daato qowgu hadhow marku kala da qaybna midig buu u dhacaa waad aragteen qaybna bidix buu u daataa meeshii biyo cad baa kasoo ku soo hadhahay dadka marka qaybna xagga islaamka usoo jabi doonaan bay dheh qaybna xagga kufriga gaalada u jabi doonaan waaga dambe kutlo labaa saddexaadba ma jiri doonto islaam saafi ah iyo gaalo badhax tiran oo bannaanka taalla qowl saddexaad oo muxuu ahaaye barafana ma jiri doono inta qowga aan dhalaalinayno dadkan yaan la xukumin bay yidhahdeen gebigeeduba waa muslimiin iyo waa gaale naga joojiya niba meel ku dhuftay qadiyaddaa muran badan bay dhalaysay waa dadkii ummaddii badbaadinteedii baa nin walba dhan ku dhufanaya taa marka laga soo tagay niman kalena waa jiraan afraad koox shanaadna waa jirtaa laakiin habeen dambaan faahfaahin doona insha allahu tacaala waxay kaloo isku qabteen nimankii qayladhaantaha ah ee dadka baado doonayay ee ummaddiibaan badbadayn lahaa manhajka munaasabka ee maanta ummadda in lagu badbaadsho oo lagu candha qabto muxuu ah waa la daba qabtaay muxuu yahay bay isku qabtay maa huwa almanhaj alwaajib itibaacuhu fi lfatrati alraahina xilliga aynu taagannahay iyo baaba'an iyo burburka meel walbaba hadhiya ee taabtay aan caqiido daynin een dhaqankii suluugii daynin ee camaliyaadkii furuucdii aan dhaafin meel noo caymataba ma jirtee dadkan manhajka maanta u munaasabsan iyo dariiqa iyo weyga u habboon ee lagu badbaadin karo muxuu yahay bay isku khilaafeen qole waxay yidhaahdeen wa addacwatu silmiya baciidan can musaadamati dawaaqiid dacwo aan dagaal lahayn oon jihaad lahayn oon qitaal lahayn oo iyadoo calamo cadcad wadata oon ummadda u sheegayno waxaan ka xanaajinaynay boqorrada iyo dawladda ay dheheen leanna dowladda haddaan hawlaheeda taabanno boqorkii waa xanaaqayaa kadibna muxaadaro dambe iyo khudbad dambe iyo masjid dambe laga hadli mahayo sujuuntaa laysku ururin nin lawaa la toogan mid leexadaa la saari waa lagu kala tagahaya qolyaha qodobkaa ku tagay adacwa silmiya qaba baa xal ah muslimiintuna ay diinta ugu soo laaban karaan cizi iyo sharafna ay ku heli karaan gaalana ay iskaga dhicin karaan waxna ku noqon karaan qabe ee qodobkaa ku tagay dhowr kooxood wey way badan yihiin hal koox basa ah waxaa ka mid oo waadaweyd u dilaamay qolihii ictisaam la odhan jiray baa ra'yigan qaatay waad garanaysa manhajkooda ku soo qoreen waxaa oga soo horreeyey akhwaanu muslimiinkii ku soo daalay dagaaladii ay ku galeen muxuu ahaay masar iyo suuriya iyo meelo badan ay ku galeen baa kamid mid ayaguna halkaa u laabtay nin walbo intuu isku dayo inuu halgama daalo oo hawshii wadi waaya godkuu gala way godkaan waxaa kulligood ba uga sii horeeyey tabliiq jamaaca tabliiq hawsha waad garanaysaan bay ila tahay ayagu markay hawsha fiiriyaan waxay dhaheen sidooda dunidaani haw la dhaqaajin kara ma aha maxaa inoo talaa waxaa inoo tala ah cahdulmaki baan joognaaba aayadihii madiina maba soo degnayn bay dhaheen qur-aankii madiinaha weliba lama gaadhin inaan maka ku noollahay oo xilligii nebi maxamed uu maka joogay baan la xugum ummadda uun hawshaa guudha lagala hadlo wajaahidhum bihi jihaadan kabiira aan taagnaano inaga badaaya suuratulbaqara iyo howlaheedii iyo maa'idi iyo tawba muxuu ahaaye iyo anfaal joojiyay yidhaahdeen sidaa darteed waxaa u asaasa raggeeda la baxay ama yaqaano ee tabliiq yaqaanaha garanaye waxaa ka mid a ah masaa'ilka khilaafiga ee muslimiintu isku haya inaan laga hadlin ninka tabliiqa ah hadduu muxaadarayn hadduu bayaan jeedin hadduu jawlo u bixi muxuu ahaay maxalliya hadduu arbaciinaad iyo sanawaad bixi iyo hadduu khurfatulhidaaya waliimaan tagiyo halkaas iyo meelihii la aadi jiray ninka tabliiqa ah waa in uusan ka hadlin muslimiinta meeshaa jooga masaa'ilka isku hayaan qabuuriga mushriga ah la hadli mahayo midka faasiqa ah ee u arkay inay u bannaan tahay hawshan ayadaa asaguna uu ka aaminsan inuu khaldan yahy la hadli maayo laa natadakhal fi lmasaa'il alkhilaafiya taagayihin sideeduba masaa'ilka laisku waafaqay ee waaweyn keliya un bayna ka muxaadareen oo u sheegi bay dheheen howlahan khilaafka haddaynu taabanno oon suufigii mushrik ay qubuuriga aan dhahno mushrik baata waxana waa khaldanya waxana waa shirk haddii khilaaf baa bilaaban bay dheheen howlaha inaga daaya waxaa ka mid a ah usuushooda laa natadakhal fi umuur siyaasiya wax siyaasad la yidhah yaan laga hadlin haddii la waxaan waa khaldan yahay nin walba inuu kitaabka ilaahay u laabto adduunkana waa inuu kitaabka rabbiga i xukumo waxaana waa andima taaquutiya waa shariicatu tawaaqid waalghaabaat kulligeedna waa in lagu kufriyo kitaabka ilaahay loo soo noqdo howlahaas waxay dhaheen waa lagu kala baxaaya wax siyaasad ku saabsan yaan la taabanin bay dheh masaajidda howlahooda faraha la geli maynay dheheen oo masaaid imaam lahaa iyo muadin istaw walaa takhtalifu iska dhihmayn anagoo soconno socota hawlahaas ayuu go-aan bay qaateen maxaa jira dadku hadda waa in khayraadka iyo fadlaail acmaalka loo sheegay dheh diinta la jeclaysiiyo manhiyaadka iyo mukhaalafaadka iyo hawlaha loo bixi maayo maxaa jira isku dhac bay keeni haddii laisku dhacana waa la kala dhaqaaqi duub dambena jiri mahayo socodna jiri mahay yidhahdeen nimankaasa hawshaa ugu horreeyey akhwaan baa ku xigay qolihii xisbu taxriir qaybo ka mid a ah halkaa u jabay jadiidiyo baa waadhoweedna u jabtay labaatan sano ka hor baa iyaguna halkaa u jabay oo iyagu qaba sidooda wax naga maqan ma jiree diintan ummadda loo sharxo masaa'ilka cilmiga ha la sheego xukuumaadka duuniyaka ha la adeeco dacwadaa silmiga ha la wado wa taacatan lilumaraa'i waalxukaam waa waxaa u jabay ictisaam oo soo daalay markay uun labaatan iyo dhowr sano wax soo wadeen dhaqaajin waaya hawshu ku adkaatay dhowr ka horna jabay oo dagaallo badan ku jabay colku galay cabsi kugu reeb baa la yidhi dhowr goor markaad soo jabto hawsha waad ka samriba sidaadaba hawsha waa taqaanaan waa hadda korna waa sheegay nin baa la yidhi laba nin baa laga tantay baa la yidhi markaasaa nin si xun loo lagdo la raacay inuu ku noqdaa la doonaya wab iska dhaqaaq war ninka iska xajisid baa lo ku noqotid iska xaji ah waxaa iga daran bu haylay lagdee xooggii ku taagnaabuu ninku haylagde wuxuu hi ninkaa xoogga ku taagnaa baaba iga daran buu ninkaa ninkaa mar dambe hollin mahayo soo ma mar dambe isku dayi maayo haddaad rajo qabto ninkaa inaad isku daydo waaba nin nool baa tahay oo nool nool baa laakiin mar haddii hasiimadaa kugu dhacay ihisaamka nafsiga oo ku galo weligaa qori dambe qaadi maysid ninna isku day maysid marka nimanka aduu khadkaa ku jabay waa badan yihin wax ayaanan hadda tafaasiil geline niman waxay dhaheen manhajka maanta munaasabka iyo ariiqa iyo wadada lagu badbaadi waa maxay waa alrujuucu ila addiin bimacnaa alrujuuc ila dacwa asilmiya baciidan can ilmusaadamaati wa muqaaracati awaaqiid nin wuxuu yidhi xalku waxaa weeye iyo meesha wax lagu sixi kara alintidaam fii silki siyaasa aljaahiliya baarlamaanaadka in la galo in eh, dowladda wasiirada la qaato waxaa weeyaan gaaladan hawsha iyagaa diyaarsaday dadkii islaamka sheegayna waa dhex boodeen xukuumaadkan iyo aandimo aan dhex gallo min khilaali daakhil aan wax ka hagaajinno wasiirro iyo wasiirra ku-xigeen iyo baarlamaan iyo ra-iisul howlaha ah, aan noqonno oo hadhow aan u codayno oo boqolkiiba boqol codha lagu jiro tadbiiqu shariica alislaamiya niman baa halkaa ku luga akhwaan baa inoo bilaabay ilaa amminkanna fidno socota wey kuweyt bay ka soo bilaabatay inta badan waxaa la sheegaa inay ka bilaabatay masar laakiin waa khata kuweyt baa ugu horraysay iyo bakistan bay fitnada kasoo bilaabatay kadibna lagu baaba nin wuxuu leeyahay hawshu waxaa weeye wadaad salafi sheeganaya ama muxuu ahaaye caqiida fiican sheegan oo baarlamaanaad iyo hawshan shareecatu taaquud waljahiliya jahiliya siyaasa aljaahiliya dhex gala ayagaa u horrey ree kuwid baa u horreeyey xamlu silaax wa liqaau alacdaa walintidaam fii silki lmujaahidiin wadona waa sheeka berleybu muhiim waxaa weeye qoryaha la qaado oo cadowga fooda la geliyo oo mujaahidiinta lagu biro la jihaado xalku waa in la dagaalamo oo la jihaado nimanna halkaasay ku dhufteen niman waxay yidhaahdeen maya atarbiya wa binaau alqaacida alislaamiya dadka waa in la tarbiyeeyo oon bulsho weyn soo dhisno waa inaan dhisno muxuu ah fardi muslima kadibna usra muslima cafwan fardi muslima beyt muslima usra muslima mujtamac muslim qaacida islaamiya caariyada muslima idan binaau dowlatin islaamiya nima waxay dhi horta aan dadka tarbiyano ruux ruux baan horta nimaan kow dhaqan kun ma dhaqan yidhaahdeene aan horta ruux ruux u qabanno ruuxa aan riinji islaan marino aan habayno isaga markaan camcaminon xoogow hagaajinno gabadha idan roon aan ku darro gabadhaa wiilkaa markaan isku darro meesha guri islaamoo fiican aan ka aasaaso guriga hadhow ballaadhan guri kalaan aasaasna toban guri usro dhan islaamiya soo baxday boqol qoys ha la wado malyan qoys markay soo baxaan wadan dhanoo wada islaama soo bixi kadib maalin baan ugu dhawaaqaynaa laabudda min binaa'i dowlatin islaamiya niman halkaas iyagu aadeen niman halkaasay hawsha ku dhufteen aqwaanka asal iska laha laakiin wadaadadan baa waadanba ka qaatay aqwaan baa waxba ku keeni waay midda ayada ah. ragga aada ugu oleeya qaacidadaas altarbiya wa binaa'a alqaacida alislaamiya allatii tukawin addowla alislaamiya wa taxmiihi idaa qaam dowlad islaama waxaa dhishi karay dheh mujtamac iyo bulsho islaama haddii dowladda lagu soo duulana mujtamac baa ilaalin kara oo difaaci kara mujtamaca ilaa la helo waxba yaan laisku lugoynin ragga ku tagay ee aad hawsha u taandiiriyey toddobaatankii laga soo ilaa yowmina haadaa taagan waxaa ka mid a ah sheekh maxamed qutb baa daba taaganoo hawsha aad ugu nafbaxa waxa kalena ka soo qaada bilaash iyo balcan baacuur ragga ku nafbaxay waxaa ka mid a ah sheekh albaani baa ka mid oo ah, asaguna hawsha aad u daba taagnaa inkastoo fawaariq jawhari u dhaxayso ru'yada eh, maxamed qudbi iyo ru'yada sheekh albani qole waxay dhaheen niman yahow waxaasu dhan xalba ma aha ee eh, maxaa xal ah waxaa xal ah aynu samayna lijaan iyo mu'asasaad baxhiya cilmiya muslimiintuna waa wareersan yihiin bay dhaheen reer yurub reer galbeedna waa wareersan yihiin adduunka o dhan mashaakil baa fooda isgeliya wixi dhan baa hirig ah dunyadao dhan ba xal aan u raadino oo waa maxay islaamka maxaasintiisii iyo wanaagiisii iyo in mashaakilta dunida oo dhanba uu xal u yahay baynu sugaynaa bilbaxi watajriba alcilmiya markuu culimmadu duub waaweyn iyo dakaatir iyo barofesoraan ururaynaa kadibna waxaa loo laaban shareecada islaamka xuluul ijtimaaciyaan keenaynaa xuluul siyaasiya xuluul iqtisaadiya waxaan tusaynaa marka reer galbeedku ra'samaaye ay ku baaba'een islaamkaa xal ka fiican haya midooda reer barigu waxay ku baaba'een islaamka wax ka fiican haya dunidao dhan baan waxaan ku qancinaynaa ana alxalla fi lislaam niman maraykan iyo yurub soo tababartay baa fikir kaa keenay wadaadadan baa qaatoo walacay oo wixii hadda la taagan si kastabaa noqotay intaasoo fikirba waa jiraa intaasoo ru'ya waa jirtaa ru'yada iila fiican ee saxda ee dhammaantii inaad taageertaan ay waajib tahay habeenkii u dambaysaan sheegi doonaa ee intaa waxay ahayd muqadima ahayd si bal loo fahmo xaalku meeshuu marayo intaasoo wadaaddaa ama firaqa ama ummada iyo kooxa ah waxaa ku kalifay in nin walba uu xal raadiyo ama meel u boodo waa dareenka la dareemaya alshucuur bidulli waalhawaan khasiga iyo dulliga iyo dhibka iyo baabaa iyo waxaana haystaan nin walba muslima oo dareen la u dareemaya gaar ahaan labadii qarnee u dambaysay haddaba waxaa wadaadihii wareeriyey su-aal muxayir ah su-aashaa waa maxay su-aashaa waxaa weeye muslimiintu dhibaatooyin waa soo mari jireen dad hadda soo booday ma aha dhibaato walba markay timaadana xal deg ay heli jireen waana guulaysan jireen dulligan asagu muxuu u qarniyaystay laba qarni iyo saddex qarni iyo afar qarni muxuu usii marhaya waxay leeyihin fatradan limaada kaanat atwala min alfataraati asaabiqa walimaada ta'ahara tamkiin muslimiintu maxaa tamkiin u heli la'ayey midda kale dulligan muxuu u zamanaysto intaasoo qarni u jiitamahaya muslimiintu nabigu markuu sidaa u dhintayba dhib weyn baa ku soo eh, foollaada oo fooda soo geliyay madiiniya maka ayaa magaalo madax bannaan oo muslimiintu ay ayagu maamulaan ku soo hadhay si bilkaamil ah tuulooyin kale iyo waddamo kaleoy muslimiintu ku badanaya waa jira madiina cabsi loo fadhiyi waaye maka dusheedii baa carabti joogta laga baqahayay nabigu markuu dhintaybaa fitnatu ridda ayaa soo baxday isla markiiba xal degdegaa yimid abubakar wuxuu ku celiyey dowladda islaamka nabigu uu ka dhintay wuxuu ku celiyey aqwa mima kaanat matay mise ma aha durbo waa ka dabaashay muslimiintu laakiin u firsa ha iskhilaafeen khilaaf baa yimid murtadiin bannaanka u go'ay iyo muslimiin khullas ah oon wax murana aan ka qabin kuwan la dagaalankooda dhammaantoodba in la dagaalamo iyo saxaabo mu'miniin khulasa laakiin ka joogsaday la dagaalankii qaybo ka mida ah dadkii fitnoobay oo cumar uu ka mid ahaa idan isla markiiba waa la niqaashay xal degdegaa la gaadho go-aan imaara islaamiya oo laisku waafaqiya shacab duulaan baa la qaaday gaala waa la murtadiinna waa wixii waxay seefi qaado iyo wax toobad keenoo islaamay noqdeen dowladda islaamkeena halkii bay ka sii socotay dhib yimid ee muslimiinta ku yimid intooda islaamka difaacaysay ma taabanin niqaash fi xawl islaam ma jirin niqaashku islaamka ma khusayne kuwaan maxaan ka samaynabaa laisku hayay laakin u fiirso dhibka hadda taagan waxaa weeye weligii aan idin soo marin ee cudurkeena dheereeya waxaa weeye islaamkii baaba niqaash ka taaganya ma asagaa xala ma ah waa in laisla fahma waxaa la yidhi eh, muxuu ahaa eh, meelaadan ka uunsan jiri haddaad ka uunsataa la yidhi meelaadan ka guban jirin baad ka gubataa qaab baa loo uunsadaa moogta oo qayaha iyo unsiga loo qaata haddaad meel <laughs> aan unsi loogu taliga aad ka uunsato haddaba inka ololaysaa cudur aan hadda ka hor nagu dhicin baa nagu dhacay saa darteed baa xalkiisa lalayo lagu rafaadsan yahay haddaynu ka soo gudubno muslimiintu khilaafadii abubakar markay dhammaato cumar baa u shiqaaday wax dhiba ma imanin fidno weyna ma dhicin cuhmaan baa qaaday wax fidno asaga dilkiisii fiddaa bilaabatay saxaabadii baa iskhilaafay dagaal baa bilowday dhiig baa qulqulay waa laysku jabay waxaasoo khilaaf iyo dagaaloo saxaaba dhex maray mixwarkiisu wuxuu ahaa ushan yaa munaasaba oo qaban muslimiinta maamuli weligood iskumaysan qabanin islaamka ma isku maamuli karaa mise calmaaniyad baan qaadanaa ma ra baan qaadanaa xalku ma islaamkaa xal ah mise nidaamka reer galbeed iyo horumarka horumarka dunida yacni lam yakun niqaashuhum xawla alislaam walaa xawla caqiidatihi hadday xataa jabanoo la jabiyo ayagoo aciza ah oo kurama ah oo sanka taagahaya ayay dagaalamahayeen hadduu jabana waa carara isagoo islaamka aaminsan weli ku qanacsan inuu muslim yahay sharafta iyo wanaaggana islaamka moodahaya inuu yahay buu dagaalamayay kuwan kalena wuxuu u yaqaanaa cubaad saliib awthaan iyo hamaj iyo rucaac iyo wax bakti u arkaa fitnadii ka dambaysay xuruubta saliibiyada tii tataarka burburka andalus naga qabsaday intaasoo haziimo nagu soo dhacday weligeed ma dhicin muslimiintu inay diintooda ka shakeeyaan ama ay isweydiiyaan xalkeennu ma inaan shirkiga gaalnimo qaadannaa xalkeennu ma inaan muxuu ahaaye gaalada ku dayannaa xalkeennu manan islaamka yar tuuroon gaalnimo qaayibna mise xalkeennu waa islaamka weligood lam yashuku fii diinihim daa'ifada mushakikada ama shikidana ama shaakadan way la dagaalami jireen inxiraaf kastoo ku yimaadana xal bay u heli jireen laakiin cudurka hadda aynu qabno waa cuduraan weligii inaan soo marin weeye nin dholan waxaad arkaysaa wadaad ah iyo dawaa'if iyo mujtamacaad iyo bal xarako dhan oo hamsiina caaman soo shaqaynaysa bal sabciina caaman soo jirtay waxaad arkaysaa kule waxaa waaya xalku waa maxay waa in nidaamka dimuqraadiga la qaato diinna saaba u arkaba iyo wanaag iyo xal u arka hadda waad maqlayseen waxa ka dhacaya tunis xarakadu nahda waxay samaysay waad la socotaan turkiya wax ka jira waad la socotaa cudurku marka maadaama cudur cusub yahay zamanu tihi baa lagu jiraayo marka cudurku waa dheeranaya ilaa laga toobad keeno cudurkaa laga bogsado oy muslimiintu dhammaan diintooda ku qanacaan cudurkan si dhammaystiran looga bogsoon maayo in meelaha qaarkood ay xoogow duudsadaan ama wejiga ay mxuu aha madaxa kor yoqdaan waa laga yaabaa su-aalkaasi marka limaada ta'ahara tamkiin walimaada saarat hadihi alfatra atwala min hayriha waa su-aal aan meesha ku jirin maadaama cudurka aadan fahmin cudurka marka la fahmo waad garaabi kartaa dherirkiisa iyo mxua ah dherer la-aantiisa waxaan soo laaba mawduucii aan idiin sheegay inaan ka hadli doono laba qodob labadii rugni ee markay balaayo dhacdo lagu baqan jiray ilaahayna ummadda ku badbaadin jiray wadaaddaha iyo maamulka dowladeed diinta islaamka inuu ku dhaqmo diyaar u ahaa ruuxii far ku taagana uu madaxa qaado isagoo muslimiinta baabiinuu maanta labaatan iyo konton wadaad gowracoo dad baabaashay iyo haddana duule oo ku duulaya gaalo oo uusan ogolin gabadh muslimada ama oday muslima in saa loo taabtoo gaal ku xadgudbo casiis bu ah bidiinihii sanka taagahay dulmigan kaliya shahwadan qaaday ama kursigu keenay ama casabiyaddu keentayna waa masalo kale idan xilli kastoo inxiraaf ku u yimaado inxiraaf juzi ayuu iska ahaa baalka hadda nahareeye oo kale muusan muusan jirin haddaba waxaa dhib ah hadday fitno dhacdo inaad garan weydo meeshaad uga badbaadi lahayd xudayfa waxaa la weydiiyey ayu lfitani ashad saaxibu sir rasuulilah howlaha ku ficna iyo waxaa la fitno mideebaa u daran baa layidhi fitno ummadda ku dhacday midda u xun waate wuxuu yidhi an yucrada calayka alkhayru waasharu falaa tadri ayahumaa tattabic wuxuu idhi waxaa fidno u daran in shar iyo khayr laguu bandhigo oo lu yidhahdo waxan waa khayr waxanna waa shar kadibna aad garan weydo midkaad mari lahayd war waddadan waa waddo toobi ahoo daawo oo ah, waa lagu badbaadaa tanna waa lagu halaagsamaa koox daa'ifaa ku dhihi muslim baan ahay wanaagsan waan wanaagsan ahlu khayr baan ahay nin kale koona waa maftuuno weeye aafaysanoo murtade ee ah ka carar khayr iyo shar baa issoo garabgeli kala garan maysid markaasaad wareeri maxaggaad u booddaa maxaggaad u booddaa fitna ka xun ma jirtaba waa in intay eh, aafo dhacdo oy diindarro dhacdo haddana aad xalki iyo wadadii iyo meesha looga bixi aad garan weydo waa dhib intiisa la eg ibn abi shayba atarkaas soo saaray fi lmusanaf soddon iyo toddoba kun shan boqol lixdan iyo sagaal raqamka ah nabig sal ly slam wuu sii tilmaamay xukuumaadku iyo nidaamka eh, siyaasiga ee muslimiintu ay leeyihiin inuu fasaadi doono nab wuxuu yidhi soddon iyo shan sana marka la gaadho rixal islaam raxal islaam baa wareegi doona hadday diinteedu u hagaagto <clears throat> waxaa weeye intaasoo sanay sabciina caaman bay nabad kusii daaqi doonaan hadday halaagsabaanna fa sabiilu man halag xadiidkii sunankeed garanaysaa muslimiintu markay soddon iyo shan sano sii jiraan diintooda ayaa wareegi doo khalad baa geli doona muslimiin culimmada fasira xadiidka o dhan waxay leeyiin diintan waa maxay waa annidaama siyaasi nidaam siyaasi hadduu u tooso ilan khilaafadii cumaan dhibki dhacay waa fidnada maanta aminka laga soo waaqsan ayaa khilaafki nagu bilowday cumar dilkiisa bay ku bilaabatay laakiin baasha u weynay xilliga cumaan dilkiisa bay dhacday hadday diintu u toosto addiinu hunaa waxay dhaheen culimmada kulligood shuraaxda iyo ragga shaarixiinta xadiidka sharxay waa annidaama siyaasi hadduu u tooso sabciina caamban bay nabad iyo khayr kusii jiri doonaan iyo wadajir haddayse ay fidnada ka kabsan waayaan oo ay ka kici waayaan fa sabiilu man halag ummadihii halaagsamay ee laga sheekayn jiro bay noqon doonaan waan ka cifanno waa ka kacnay marka xukuumaadkii muslimiinta maanta hor joogay anugu waxaan ka ogahay haddaan sheego dad badan inaysan yeelin baa laga yaabaa ama dadka qaarkood ka biyo diidaan wadaaddo muslimiinhoo weliba dadka qaarka ay isxijiyaan yaa waxay xukuumaadka iyo dunida maanta konton iyo dhowrka dowlada eenu sheegayna islaamka sheegta waxay ka yidhaahdeen baan wax ka soo guurin anagoo kuusu sheega nabigu inuu tilmaamay inxiraafka ku iman doona nadaamkeena siyaasiga xadiidkii cabdullahi mascuud baa ka mid a ah qadayaadkaas axaadiidta tilmaamay maa min nabiyin bacatahu allahu fii ummatin qabli ilaa kaana lahu min ummati xawaariyuuna wa asxaabun yaakhuduuna bisunnatih wayaqtaduuna bha uma inaha tlf min bacdihim khuluufu yaquuluuna maa laa yafcaluun wayafcaluuna maa laa yu'maruun faman jaahadahum biyadihi fahuwa mumin wman jaahadahum bilisaanihi fahuwa mumin wman jaahadahum biqalbihi fahuwa mumin walaysa wara'a dalika min aliimaani xabatu khardal nabigu sal slm wuxuu inoo sheegay xadiidkaas fi saxiix muslim min xadis cbdillahi mascuud wuxuu inoo sheegay in nabi walba ilaahay markuu soo diro ummaddii loo soo diray dad khaas oo arda ah oo ku xidhan oo asaga jecel oo rumeeyey oo salowba u raacahaya inay raaci doonaan oo ku dayda amarkiisa qaata wuxuu reebay ka hadha naftooda u hura sidii saxaabadii oo kale nabigaas iyo raggaasi markay dhammaadaan oy leedaan waxaa ka dambayn doono usha qaadan doono bedeli doono qolyo da'wace loo yaqaano firbaas ah oo maxay yihiin bay ku maxaabsan oo nabigii bay sheegan wa maca daalika nabigii sunnadiisii bay khilaafi waxaan loo dirsanin bay ku dhaqaaqi diintii bay ka tagahayaan niman khayr badan ma aha kuwa noocaasee diintana ku maxaabsan nidaamkii diineed ama siyaasadeedna bedelay ambiyadana eh, khilaafay maxaa u tala ah nab wuxuu i waa in lala jihaado ninkii gacan oo la taga mumin wey ninkii gacan awoodi waaye afka la dagaalama mumin wey ninkii muxuu ahaayey gacanna awoodi waaye afna ka hadli waaye qalbiga ka naca inta tabartiisaana mumin wey qalbi ka naca wax iimaana kama dambeeyo salmaan farisi isagu wuxuu u sheegay zayd eh, zayd ibnu suuxaan buu weydiiyey wuxuu u sheegay in kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabi maxamed oo wada socona meel u dhaqaaqi doonaan nidaamka siyaasigan uu meel mari doono oo qolyaha islaamka sheegan iyo eh, xukuumaadku ay diinta ka tegi doonaan maxaad samayn doontaa ardaygiisii buu la hadlay zayd ibnu suuxaan taabici jaliilah wuxuu ihi kayfa antum ida اqtatala الsulطaanu wاlqur'aan qur iyo xukumku markay dagaalamaan maxaad samayn doontaan suldaan waa dowladda iyo nidaamka dowladii islaamka ahaa iyo kitaabka baa dagaalami doonaba qur-aanka maxaad samayn doontaan buuhi taabiciin iyo arday zayd ibnu saxaan wuxuu yihi nakuunu idan maca alqur'aan hadday dowladdu iyo kitaabka alla isqabtaan wallee kitaabkan raacaynaa buuhi salmaan alfarisi hadalkaa waa u bogay wuxuu hi nicma zuwaydu idan anta buuhi walle nin qiimo badan baad zaydo maalinkaa taha hadday maalinkay dowladaha iyo kitaabka isqabtaan kitaabka alla aad raaci doonto nidaamka siyaasiga aad ku kufriyi doonto zaydo waad qiimo badan tahay ibn abi shayba soo saray fi lmusanaf abu cubayd fi fadaa'il qur'an abulfatx almaqdasi fi mukhtasari almaxaja calaa tarik alxuja calaa taarik almaxaja raqamka konton iyo toddobaad waa athar saxiixa wey waxaan oga jeednaa inxiraafku xilli horuu soo bilowday taarikh san lama soo koobi karo alimaam alqaraafi oo qarniga toddobaad ahaa yaa wuxuu ka hadlayaa culimmadii xilligiisi joogtay iyo dowladii jiray wuxuuna leeyahay dowladaha xilliga jiray hadda maamulka ee duniyao dhan ba ka jira iyo qudaada sharcigilah wax ku xukumeen culummada ah intuba hadday xilligii salafka joogi lahaayeen fasaqay noqon ba xillan looma dhibteen yacni xaaladdu meeshay gaadhay inxiraafka iyo sida loo baaba'ay wadaadku xilligaasuu dhawaaqahaya qarn اlxaadi wاlcushruun ama qarn اlkhamis cashar alhijri haddii in laisweydiiyo hawshaasi maa wuxuu leeyahay kitaabkiisa aلdakhiira fii furuuc اlmaalikiya makaatibta idin yaalla meel walba yaalla kitaab alqada markuu marayo yuu keenaa mujaladka tobnaad safxada afartan iyo lix ilaa afartan iyo sideed buu kaga hadlaa kitaab alqadaha laga wuxuu leey laa nashuku ana qudaata zamaanina wa shuhuudahum wa wulaatihim wa wulaatahum cafwan wa umanaa'ahum low kanuu fi اlcasri اlأwali ma wulluu walaa curija calayhim لأن ولاية هؤلاء في مثل ذلك العصر فسوق فإن خيار زماننا هم أراذل ذلك الزمان وولاية الأراذل فسوق فقد حسن ما كان قبيحا واتسع ما كان ضيقا واختلفت الأحكام باختلاف الأزمان هذا الدير بكسو هذا wuxuu leeyahay ilaahay xikamkiisa waxaa ka mid a ah, subxaanahu wa tacaala ka mida ah. xilliga xaaladdu adag tahay waxbuu fududeeyaa markay waasac noqoto oo ay baashu baahdo ay kala yaacdana ilaahay cidhiidhi buu keena oo isku soo celiyaa miaal buu keena wuxuu leeyahay dunidu markay bilowga ahayd nabiyullaahi aadam waxaa loo sharci gareeyey in caruurtiisu isguursadaan oo wiilku walaashii guursado maxaa li bini aadamkii basharkii baa yar xaaladu waa dayiqa way adag tahay marka ilaah waa inuu taysiir iyo tawsiica keeno waa caada ilaahay leeyahay sunna kawniya qadariya weeye xagga ma kale wa maca annaha sharciya fi bacd alaxyaan buu asagu tilmaamaa way iswaafaqdaa buu leeyahay mana kala fogo idan markii bini aadamka u batay oo gabdhuhu haddii ay bateen ilma adeer iyo ina adeer iyo qabaa'il badan ba ay yimaadeen waa la xarimay maxaarin baa la keenay gabadha walaasha ama guursan kartid idada waa ka xaran walaasha waa ka xaaraan waa la kala tuuray waxyaaba badan baa ilah ummadda u fasaxay reer banu israa'iil baa yimid buu yidhaahdaa markaasay kibreen oo nicmada ilaahay ku xadgudbeen oy ka shukrin waayeen waxyaaba badan baa laga xarimay hilba badan baa laga xarimay xaydhaa laga xarimay wax badanoo ummadii hore u bannaanaa baa loo diiday ummaddii nabi maxamed baa timid ilaahay nicmadiisa ka shukrida allay adeecday wax badanoo reer bani laga xarimay iyo aqlaal la saaray iyo culayso kuwaa lagu jabiyey quflo lagu jabiyey ayaa laga fura muslimiinto loo dabciyey qaniimadaa loo baneeyey wixii culaysa kuwaa la saaray baa laga fududeeyey wuxuu leeyahay marka xilli kastoo culays yimaado bimacnaa basharka uu ku yimaado culayskaa xal buu ilaahay u keenaa isagoo marka wuxuu leeyahay wax hadda qudaadii xilligii ee saxaabada iyo taabiciinta iyo qarnigii saddexaad raggii qudaada ahaa ee fasaqa noqon lahaa maanta waxaan qudad ooga dhigayno wax dhaama ma haynuu leehay qaadiga hadda aan madaxa ku weyna qaadil qudaad aan leenahay ee maalikiyada u xukumahaya ee madaxa weyn la salaam la dhunkanhayo hadduu thawri iyo axmed xambal soo gaari lahaa faasiq aan koobiyaa loo dhibin buu noqon lahaa buu waaligan amiiruulmuminiin laleeyahay ee la adeecahayana hadduu xilligii salafka joogi lahaa waali jaa'iroo faasiqa oon koobiya lagu aaminunbu noqon lahaabu xillaan loo dhiibanin laakiin xaaladii baa adkaatay waaliga annaga waa jaa'ir faasiqa sheekha annaga iyo qaadiga annaga waa faasiq laakiin wax dhaama ma hayne aan isku ceshana buu leeyahay hadalkiisu hadal macnahaas tilmaamaya ayuu ayuu keenaya markayn soo gabagabayno xaaladda waxaad ku dareemi kartaa konton iyo dhowrkaad konton iyo lixdaad xukume islaamka sheeganay ee mid maanta gaal baa tahay aan la odhan kara uusan jirin kula dagaalamhayo hal xukuumo oo laysku waafaqay inay muslimiin tahay ma jirto waa dhibku siduu u intishaareedna meesha dhibku siduu inoo gaadhay baynu tilmaamayna konton iyo toddobada lixdaa xukuumo ama dawlo ee dunida maanta ku baahsanay meel walbaba jooga ee islaamka sheeganaya nin walba adug uu kaa duub weyn yahay ama uu sheeganaya islaamka inuu kaa jecelya hal dawlad oo muslimiintu dunida dacaladeeda ku nool ay isku raaceen ama isku waafaqeen inay muslimo tahay la soo heli maayo waa tahay mise ma marka meel noo caymataba inaysan jirin taasaa daliil ku ah wadaadihii marka qadiyaddan ka qayliyay dowladaha maanta xukuumaadkana ka hadlay nin walba oo caalim ah oo saadiqa hawshaa waa tilmaamaa ninka ummadda raba inuu asagu minjaxaabiyo inoo gooni weeye culummaa intay kor u dhigeen bay dheheen naxnu fii riddatin saamita wadaad baa ka daba qaato wuxuui naxnu fii riddatin saakhiba mid aamusan kuma jiree gaalnimo qaylaysaan dhex taagannahay buu abulxasan annadawi waa sabciinaadka intuu muxaadara ka jeediyey madiina ka jeediyey oo ka soo qaybgaleen akara min cishriina alfan dad lagu sheegay ay iskugu yimaadeen yaa wuxuu naxnu fii riddatin laa abaa bakra laha anoo cajama idin cadayn buna carabay waxaad ku haysaan adduunkaoo dhan waa baatil kufriga gaalnimo idinka caajim u horseeday risaala matbuuca weeye aminka manshuur la yaqaano riddatun walaa xasan abuxasan nadube alifa la akhriyo culummada hawsha waa ka sooqay nimaan ka hadlin ma jiro waxaa u dambeeyey sheekh albaani iyo ibnu cuthaymiin muqbil baan wax ka soo guuranaynaa ila intooda kale waxaa la yidhi waa takfiiriyiin iyo saruuriyiin iyo qudbiyiin iyo khawaarij iyo waxbaa la sheeg sheegaa bal wadaadahan dambe oo laftirkood nin walbaba la iska lalaadso oo nin la dayn maanta ma jiree maxay ka yidhahdaan dowladaha adduunka ka jira xukuumaadka markaan xukuumaadka warkooda dhammayno wadaadaha dunida ka jiraanu ka hadlaynaa waxay yihiin ee waxaa laga yidhi kadibna meeshuu xal idinka jira idinkaa garanhay ama markaa kor iskugu kaaja ama idinku markaas xal raadiya idinka idin taalla sheekh mulb wuxuu yihi raxmat ullahi tacaala calayh ina xukaama almuslimiina alyowm asbaxuu mila alnuwaab wa mila almuxaafidiin wa fiihi mas-uulun akbar minhu buuri xukaamta muslimiinta dunida maanta jooga oo dhanba min boqor cabdalle ilaa midka jakaarta jooga isku soo uruuri iyo midkii lixda kilomitr fadhiya intuuba wuxuu idhi ina xukaama almuslimiina alyowm isku xugun bay qaadanhayaan hadde wuxu uu sheekhu ka hadlay iyo wuxuusan ka hadlaynba isku baab bay marahayaan ina xukaama almuslimiina alyowm asbaxuu midla nuwaab boodhi xukaamta muslimiinta oo dhan kulli wa mil اmuxaafidiin wa fiihi mas-uulun akbar minhu buui mas-uul ka weyn baa jira buui nin walba gobol iyo degmu xukumaa madaxweyne ka sarreeyo wada maamulaa jira kee wa madaxweynahaas yuu ujeedaa sheekh asagaa caddayn doona iska su sheekhu wuxuu hi mar labaad faxukaamu lmuslimiina asbaxuu laa shay sayaduubuun idaa faquha annaasu kitaab allahi wa sunnata rasuulihi calayh isalaatu wasalaam wuxuu xukaamta muslimiinta adduunyada jooga oo dhanba waa laa waxba yahay wey waxba ma aabo dad jira ma aha yaa lagu kalsoomin wayna baabi'i doonaan buui ummadda muslimadda markay diinta alla bartaane wax fahmaan ayagaaba tuuri doona buui culays feedhaha ka saaran weeye iyagaaba iska tuuri doona laakiin diintaa la barto mar saddexaad sheekhu wuxuu leeya washirku yatatawaru fii hadi alayaam mil majlis اlأmni faina xukaama اlmuslimiina yataxaakamuuna ilayhi wataxaakumu ilayhi shirku wakufru am lahum shurakaau sharacuu lahu min addiini maa lam yadan bihi اllah wuxuu yihi shirkigu maalmahan dambe wuu ilbaxaa oo shirki waa hore uun qabri la caabudo iyo wadaad ilaahay khayrkii baryo iyo habar uun alela soo qaata la yaqaana ee shirki ree magaal baa baryahan jiraba oo ilbaxay shirkiga ilbaxay ummadda aafeeye gaalnimada waxaa kow ka abuuray majlis lamn golaha amniga wax ummadda hadda lagu lugooyo xukuumaadka muslimiinto dhan waa igu xukuntamaan buuri in majlis amni gar loo geysto ama dhib loo sheegto ama lagu kala baxana waa shirkiga gaalnimo buuri am lahum shurakaau sharacu lahum min addiin ayaddaasay kala sarbaxayaan buuri mas afraad sheekhu wuxuu leeyahay wayanbagii an yucrafa ana xukaama almuslimiina asbaxuu laa yahtamuuna bishu'uuni اlmuslimiin wa asbaxuu adnaaban liamrika waliruusiya fyaa ayuha alxaakimu fainahum laa yubaaluuna bika almuhim shakhsu yunafidu lahum mukhaaطaatihim hada aladii yahumuhum buui xukamta bulaad wuxuu ihi waxaa muhiima ina dadku ay fahmaan madaxweynayaasha muslimiinta maanta ina haysta waxay noqdeen qulyo aan dan ka lahayn muslimiinta dhibkooda umuurahooda kama walbahaaraan mana daneeyaan waxayna dabadhilif dhilif u noqdeen buui maraykan iyo raashka madaxweyne waxaad ogaataa buuhi adiga cidna wax kugu fali mayso gaaladu waxay rabaan shaksi u fuliya arrimahooda maanta aday ku tuuri mid kale keeni kana u yar adeegahaya kanay tuuri biyaha ku kala usoo qaadi meeshaan waxayn ka rabaan had iyo goor inuu fadhiisto nin iyaga u shaqeeya adiga boqor hebela dan ay kaala yihiin gooni aan ma jiro ninkii meeshaa soo fadhiista waxay ka doon ayaga inuu u khidmay u adeego o u noqo nin dhago wadan oo nacamleeyo ah oo dameer ayaga u xamaalaa intaanbay kaala yihiin buuri mar labaad wuxuu yidhi qolyaha waxay dhaheen qaala bacdu ikhwaanina mar shanaad cafwan ina sacuudiyata hiya camiilatun liamrica arday baa igu yidhi buu yihi sacuudigu waxay jaajus u yihiin u shaqeeyaan maraykanka qulnaa hiya camiilatun min qabli an tastawrida haaulaa waagii dagaalka khaliijka uu socday baa sheekha lagu yidhi sacuudigu waa munaafiqiin gaalo weeye xukuumadda sacuudiga maxaa jira waxay dabadhirif u yihiin oo u yihiin maraykanka yurub maxaa u daliila ciidamayba keensadeen oy ciraaq ku weerarhayaan baa lagu yidhi wuxuu ihi sheekhu waad waalantihiini iyagoona ciidamaha keensanin bay cumalo ahaayeen buuri sacuudigu hawshan hadda ma ahee iyagoon ingiriisi maraykan keensanin bay horaanba ahayn jawaasiis maraykanka u ahaayeen buuri kadib sheekhu wuxuu uhi wanaxnu laa nuqiru maa waqaca min almunkaraati waidaa dakarna asacuudiyata fanacnii fahdan waman salaka maslakahu addaayica almaayic walowlaa ana allaha subxaanahu wa tacaala xama diira bimajmuucati min alshabaab wamajmucatin kabiirati min alculamaa labaaca diina biاlkursiyi fanaxnu laa natawaqacu min fahdin an yansura diin allahi wain dajala cala annaasi fi lidaaca hadalkaas waad al dheerood fahmaysaan wuxuu yihi annagu sheekhu asagu wuxuu qabay in gaalada la kaalmaysan karo marka gaal ka dhib lagu dilaayo oo lagu duulaayo buu aaminsanaa marka isticaanada raggii difaacay buu ku jira asagu laakiin reer sacuud xukuumada meel buu asagu saaray marka wuxuu leeyahay fahdi inta la halmaasha diin inay u gargaaraan muslimiinna waxtaraan ka sugi mayno diintooda kursi bay dhaafsan hayaan diin laawayaal weeye ummadda ilaahay wuxuu ku ilaashay culimmadii reer sacuud iyo dhalinyaradii ka kacdae diiday baa rabbi ku ilaaliya hawsha ayada kaba sugi kuwa inay diin u gargaaraan idaacadda waxay ka sheeganaa beentana runha maduuna ba ku yidhi idaacatu lqur'aan alkariim baa lagu wahay maanta o dhan howlahaasi wa in dajala cala naasi iska ele waa dajaalnimo waxaas waa been bayna leda wereerin mar labaad wuxuu leeyahay lixaad ama toddobaad tiradabaad gedmataan u malaya walaakina asaxiixa ana alxukuumaati laa tubaali biddiini fi jamiici albilad alislaamiya wa ilaahi lmushtaka sida dhabta ah waxaa weeyaan buu ihi xukuumaadka oo dhanba ee duniyada islaamka jooga diinta dan kamay laha haddii diin dan kale maxay dan ka leeyihiin gaalnimo iyo kursi iyo diin xumay dan ka leeyihiin hadalladaas aan soo guuriy oo ee safxada sagaashan iyo lixaad sagaashan iyo safxada sideetan iyo sagaalaad sideetan iyo sideed labacafan labaatan iyo shan iyo kitaabkiisa ijaabat saa'il lix boqol labaatan iyo sagaal shan boqol lixdan iyo sagaal shan boqol lixdan iyo sideed lix boqol labaatan iyo sideed waxaa isweydiin leh hadday xukuumaadkii islaamka ahaa islaamka sheeganayay sheekh muqbil iyo kheyrkii ragga badan bay halka ay mareen diintan halka ay ka taagan yihiin waxay noogu maqan yihiinna aysan jirin muslimiinta iyo shacabka ayagu nool dad ku hoosno dad nool ma yihiino islaamku u qaylahayo oo u ciidaminhayo wanaag laga sugahayo xukuumaadkuse khayr ma ka sugaynaa sheekh bin cuthaymiin baa qadiyadda la weydiiyey oo ka jawaabay waagii bosniya la baabi'inhayay yaa culummadii iyo talabadii bay sheekha su-aalo badan soo celiyeen sheekh wuxuu ku dacwooday maanta halgan iyo jihaad ma awoodnee cagta dhiga waxaa leey sheekhu haddaan anagu awoodni aanan awoodin xukuumaadku may dhaqaaqaan oo konton iyo dhowr dowlad baynu nahay mar haddaynu dhaqaaqano boosna waan u gargaari lahayn masaakiinta waynu u gargaari lahayn reer serbina meel baynu saari lahayn oo yuhuudan maalin baanu ku yaaci lahayn nimanka madaxa waynu hor fadhiyay may dhaqaaqaan oo shacabka muslimiin may diyaargaroobaan sheekhu hadal dheer buujaday wuxuu yidhi muslimiinta ayagu caamada ama shacabka la xukumeed maanta islaam sheeganaya naftoodiibaysan ku jahaadin buu yidhi iska daa inay gaala la jahaadaan ama ilaahay wax taraan ama diin u gargaaraane lafahoodiibay meel la qabsan la-yihiin waxaa xaqiiqa ah buuhi muslimiintu maanta isku daraan buuhi candhuuftoodi isku daraan intay badan noqotayba yuhuudda halaagi lahayd buuhi candhuufteenna keliya kaadidan haddaan ururino dadkao dhan bay halaagtaa buuhi laakiin damiir baan jirin dadnimaan jirin diin baan wax lagu falayn kadib wuxuu u soo gudbay boqoradii boqorada hadda ay khuseeye wuxuu uhi wa ama alxukaam madaxweynayaashu fakamaa taraa fahum aydan haafiluuna can hada nihaa'iyan buui halgan iyo gaala iska dhicin iyo ragla xisaabtan lama weydiiyaba kuwaas wadhaaba ma hayaan buui waa ka dhagala-yiin laxdhukun col iyo abaarba moog baa leeyay layidhi ولذلك أصبحت الأمة الإسلامية الآن ممزقة متفرقة وأصبح الكفار لهم السيطرة على العالم ولا يمكن أن تكون لنا السيطرة على العالم وعلى الكفار إلا بالرجوع إلى الدين فنحن الآن في حال يرثى لها في الواقع نسأل الله أن يعيد للأمة الإسلامية مجدها لقاء الباب المفتوح مجلد كلابات أفر بقول طبعا يسدد بسدا كويل هذا وحان لنا هاي hadday xukuumaadkii halkaa ay istaageen oo sheekh mubilla sidaa ka yidhi ibnu cuthaymiinna halkaaba ka taagan yahay xukuumaadka muslimiintu iyo dowladaheennu halganka iyo waxtarka islaamka miyay halmaansan yihiin mise col bay la yihiin ninku moogta hadduu xukunka asagu halmaansan yahay ama ka dhagala ama uusan u jeedin adna uu ku daayo waa tolnimo moogta waxtar wey laakiin waxaa isweydiin laha xukuumaadka dowladaheennu ayagu waxtarka islaamka ha ka dhagalaadeen haba ka seexdeen kursigooda ha ku mashquuleen maraykan iyo gala dabadhaq iyo dabadhidif ha u noqdeene ruuxii muslima ee wax isku daya ee ummadda inuu badbaadiyo doono niman daynhaya ma yihiin taana waa in la isweydiiyo hawshaasi waxaa ka jawaabahaya muxuu ahaayey sheekh muqbil mar labaad soomaalidu waagii nintytg ay dagaaluhu socdee bay niman soomaali ah oo arda ah iyo niman ka taga soomaaliyaba sheekha ugu tageen damaaj su-aalaha la weydiiyey ku saabsan halgankii markaa ka socda meesha iyada markaasuu sheekhu wuxuuhi wayanbaqii soomaali buu la hadlaaya wayanbaqii an yaxdaruu kula alxadar soomaalidu waxaa waajib ku ah oo habboon inay ka digtoonaadaan oy taxadar qaataan dheeraad ah maxaa jira fa xukuumaat lmuslimiin satascaa fi ixbaati hada aljihaad لأنهم يخافون من إقامة دولة إسلامية وكذلك أمريكا وغيرها من الدول الكافرة فهي تخاف من إقامة دولة إسلامية فكونوا حذرين يا أيها الإخوة الصوماليون حتى من مساعدات حكومات المسلمين فهم لا يساعدونكم إلا إذا قالت أمريكا ساعدوهم warka aad baad u fahanteen bay la tahay sheekhu wuxuu yidhi waxaa munaasaba in si aada oo fidhoonile iyo leh in looga digtoonaado xukuumaadka islaamka cadow kaleba intaadan eegan kuwan dowladaha iska ilaaliya maxaa jira halganka aad bilowdaan ayagaa kow baabi'inaya inay muxuu ahaayey curdaandhadhiyaan oo ay xiidka u siiyaan bay isku dayahayaan maxaa jira waxay diidan yihiin dowlad islaama ah oo kitaabka ilaahay ku xukumaysa nebi maxamedna ka amar qaadanaysa iyo sunnadiisa ay soo baxday diidan yihiin maraykankaana kowkaa hawlaha dadka u dhaqaaqahaya iyo dowlad kastoo kaafira ah kulligood waxay ka cabsanhayaan nidaam islaamiga inuu istaago sidaa darteed ayuu ku tilmaamay sheekh cabdullah casam raxmat ullahi tacaala calayhi shahiid wuxuu ku tilmaamay almaxduuraat alcaalamiya afar maxduuraat afar shay oon la ogolayn oo muslimiinta loo ogolayn kow waxaa ka ah qiyaamu dowlatin islaamiya fi lcaalam mamnuuc wey waa la iskugu tegey wuxuu idhi soomaaliya waxaad aad iskaga jirtaan dowladaha islaamka sheegana iska ilaaliya bal waxaad iska ilaalisan mucaawanada hilaal axmar iyo hay-adaha xoolaha wada iska ilaaliya buui raashin iyo sonkor iyo biyo iyo caagadaha kuwa loo caydhiya buui maxaa jira dowlad islaamna waxba idiin qaban maysabu ilaa ay maraykan dhahan caawiya tusaale gaaba intaama la aadinba soomaaliya waa dhaweed abaaraa ku dhuftay maxaa meel fog baad ka doonaysaa laba sano muddo ku dhowaa soomaaliya abaar garaacayso baabi'isay dadka muslimiinta ee soomaaliya joogay iyo daliya dibad waa la dhawaaqa war muslimiinta la gargaaro waxaa loo taro hal doolar oo quuri weyna ama koo biyo ah un iyo maraykan baa hadlay maxaa ka dambeeyey marka un maraykan hadleen inaad gurmateen soo maaha juniya maraykan markay hadlay midka ordahaya turkiga ordahaya soomaaliga muxuu ahaaye lacagta godka uu ku gora ka soo faqahaya masaajidda camiran lacagaha la uruurin war ummaddan laba sanay baaba'aysay oo iyadoona abaar ku bilaabanin markii ifaadada arkay bay dhawaaqeen oo cadcadaha laga hadlay oo intaa waa arkayseen oo xoolaha dhammaan baa muuqday maxaad u gurman weydeen sheekhuu marar kuu sheege wuxuu ihi fahum laa yusaaciduunakum ilaa idaa xata ilaa idaa qaalat amrika saaciduuhum maraykan un markay dhahaan wax tara oo wax loo tuuro baan wax tuuraynaa waxaana marka badan dhacday in xoolihii islaamka intii la qaado maraykanba loo dhiibo oo un loo dhiibo kadibna ayagu ay maamushaan oo kaniisada iyo kristan iyo tansiirin iyo xoogo balbalqin ah oo malaayiintaada ururiseen meel ay ku baxdaba la isweydiiyo oo la garan waya dhacda in badan wayna dhacday baa layidhi oo kenya ka dhacdo unuma aqaan kolley hadallahaas waxaad ka heli kartaan u dambeeyey ee sheekhu qadiyada qaaratul ashridha kitaabkiisa loo yaqaan mujaladka labaad sabxada labaatan iyo sideed iyo soddonaad hawshaasi sheekhu wuu inoo sheegay in xukuumaadkaan iska ilaalino aban iska ilaalina inaan gaalada iska dhicinon halganno ma ogolan hayaan ayaga aan farahaba ka qaadni sheekh albaani baa qadiyaddan ku soo laabanay aayaddii markuu sheekhu fasiray wa acidu lahum ma statactum min quwatin wa min ribaadi alkhayli turman bi caduw alla aayadda markuu fasirahay yaa sheekhu wuxuu uhi wa ana actaqidu jazman ana hada alicdaad almaadiya laa yastatiicu اlyowma alqiyaama bihi jamaacatu min almu'miniin duuna cilmin min xukaamihim kamaa huwa macluum sheekhu wuxuu ihi maanta lama halgemi karo maxaa jira diyaargarow baa ka horeeya icdaadkaasna lama samayn karo dowladaha iyo xukuumaadkan ku ogeyn in xukuumaadkeennu aynu u sameyn garoommo aan ku tababaranno iyo meelaan wax ku diyaarsanno kadibna ay dhabarka naga taabtaan oo na khaliifaanba mooyeene wax dhaqaaqi kara ma jiro ku yidhi ina waadicina wuxuu ku soo yidhi hee xukuumaadka ha la iska ila ayagaaba baabi'in diinta iyo jihaadkii sheekh albaanina wuxuu ku yidhi ayagoon ku ogeyn oon kuu fasixin oon dhabar kaa taabinno oon kuu furfurin oon kuugu ducaynin far ma dhaqaajin kartid sheekh mubli wuxuu hi haba laga ilaaliyo ayagaaba dhibka wado jihaadka baabiin haye marka maxay noqotay ma sheekh mubl baa saxan mise wadaadka idinla saxan sheekh albani waa saxan labadooba waa saxan sheekh albani wuxuu ka hadlayaa waaqaca jira ee maanta lagu noolay buu ka hadlaya sheekh wuxuu ka hadlaya hadday koox muslimada dowladdii ay hoos joogo ilaahay dumiyo daaquudka ilaahay ka dumiyo sida soomaaliya oo kale koox markay goohi u istaagto ilaahay u kaalmayo ayadu dagaalanto war halgankiina ilaashadoo iska ilaa dowladahu leh sheekh taasu ka hadlaaya sheekh albaan wuxuu ka hadlayaa adoo sacuudiga ku dhaxnool ama imaaraadka ama baxrayn iyo kuweyt jooga waan diyaargaroobi oo waan tababaran waxaan u diyaargaroobi muxuu ahaayey camalan biqowlihi tacaala waaciddu lahum masadactum abadan intaan gaalba la gaadhin kuwanaa ku gogowrici buu sheekhu ka hadlaaya imaa in asagu ku dilo iyo imaa inaad ka amar qaadato u ku dhaho us aamus fadhiiso gurigaada ku tuko yakfiika min salafiyata ay soo baxdo <clears throat> waxaa kaloo markaasi isweydiin leh hadday halganka kale iyo hawlihii kale la dagaalameen inaan tadayun qaadanno oon salaadaha tukanno oo gabdhuhu inoo xijaabtaan oo dhallinyaradu dhallinyarada multasimiina noqdaan oo garhka ay la baxaan oo mukhaalafaadka iska ilaal sunniyiin noqdaanoo khamrada iyo zinada iyo bakhtigu yaraado ummaddaani ay noqoto umma multasima biislaamiha wa diiniha boqoradu ma ogol yihiin jihaad inaamadaayih ila meel loo caybataabaa iska yeedhay taasna waxaa ka hadlay doctor maxamed calilbaar nin kaloo dhakhtara weeye oo weyn asalkiisu yeman buu u dhashay laakiin hadda sacuudiga kuweyd meelahaasu u badnaa waayihii u dambaysay nin kutub badan lahoo la yaqaano caalima maca annahu abiiban waa caalim cinda alculamaa weliba marka la maray abxaata fiqiga ee dibiga ah la ictimaado fataawadiisa iyo mualafaadkiisa sheekhaas wuxuu leey kitabkiisa loo yaqaana mushkilat lmuskiraat wاlmukhadiraat safxada soddon iyo sagaalaad wa tuxaaribu kaiiru min alandimati tadayuna khawfan mima yusamuunahu taطarufa diiniya xuri xukuumaadku in badanoo ka mida waxay la dagaalamahayaan oy diidan yihiin dadku inay diinta ku dhaqmaan oy diinta qaataanba waxayna ka baqahayaan inaad mutadarifiin noqotaan ood hadhow dagaalantaan ood halgantaan wuxuu ihi sheekhu walidalika tajidu kaiira min alandima fi bacdi اlbilaad اlislaamiya tuxaaribu اlxishma wاlxijaab watadayun الshabaab watanhamisu andimatuha almniyaة fi muxaarabati kuli mutadayinin وhاaسة إذا kاna شhاaبا ملتزما بصلاة الفجر في المسجد وتتهمهم بأشنع التهم وأقdعها لمجرد أنهم يدعوna إلى الالتزام بالإسلام والشhريعة الإسلامية الغراء hadalkaa dheer wuxuu leey waxaad arkaysaa dowlado badan oo la dagaalamaya anshaxa iyo akhlaaqda la dagaalamaya xijaabka is asturidda la dagaalan dhalintu iyo dadka soo kacay ee dhallinyarada inay diinta qaataan oo ilaahay ka cabsadaan bal hay-adaha iyo laamaha sirdoonka iyo amniga dowladdu waxay la dagaalami kulla mutadayinin maalin laweyd baa yar masar ka yimid oo ashar dhiganaya wuxuu ii sheegay markaad tegayso jaamacatul ashar hadda aad gelayso su lagu weydiinhayaa ma multazim baa tahay mise hayru multazim bimacnaa nin salaadaha tukado muslima fiican miyaad tahay mise nin kaba cadoo ciyaal suuq qaroofaa tahay waa su-aasha lagu weydiinayo haddaad dooni inaad badbaado dowladda aad kala badbaadaan waa inaad tirada qaroof baanahay kaba cado ma tukado mana soomo mana salaado muxuu ahaaye zine iyo khamrana waa iskugu kay mid markaa guri fiican baa lagu dejin oo waasaca wax sirdoon lagu daba dhigana ma jiro waad nabadgelaysaa haddaad tirada waan tukadaa qol cidhiidhi ah oo muxuu ahaaye aysan e, bisadba seexanin baa lagu dejin buui labo waxaa mar kasta usbuuc kasta waa lagu yeedhi markay u yar tahay waxaa tahay muraaqab imtixaankaada dhaqankaada dadkaad la socoto maanta dhan waa lagu ilaalinaya imtixaanaadka in lagu ridaa laga yaabaa macallinka si xun buu kuula hadlay ilgoona lagugu fiirin adoo dhan macadab baa noqona mumtaxan ah soomaalida marka waa dad mogtahay ku badan tasyiifka iyo hawlahaas dabamaarinta beryahan dambe say u burbureenba way ku fiican yihiin hawlaha iyada ah khayaano ayagaa la weydiiya beryahan dambe hawsha bay isu sheegeen kulli marka qarofyaan hay dhahaan markay agga tagaan asaga waxaan ku yidhi maxaa tirado marka su-aalaha lagu weydiiyey wuxuu idhi qaro weligay ma tukanin baan ku idhi weligayba maanan tukanin hawsha ummaddii meesha la gaadhsiiyey hadii ninkii yaraa saa loola dagaalamay muxuu samayn salaadiisii baa lagu haystaa libiya iyo maghrib iyo morocco dhulka u taqaanaan tunis algeria shan salaad ninkii tukada oo masaajid kusoo tukada malagii baa galay tunis waxaa laga sameeyey iyo morocco masaajid layzer ku furmay layzer kaar baad gashan markaasuu albaab kuu furmahaya haddaan kaar kaa wadanin masaajid kuma tukan kartid tuunis waxaa ka jira intaan la tuurin shaydaanka hore joogay kuwaan waxba dhaamin baaba hadda qabsaday iyo maqribba ka jiray aminkana ka jira maqrib iyadu khaasatan masaajidda qaarkood markaad tagto waxa la dhihi nin walba kaarkiisa la soo baxo kamaandhaad la soo baxaysa masaajid baad ka diiwaan gashan tahay inaad salaadda ku tukato adoo ka diiwaan gashay masjidu bilaal haddaad hidaaya ku tukato waad xidhan tahay marka imaamku markuu dhaho istawla takhtalifu ninxunaya haatu bidaaqaatikum nin walba kaarkiisa ha keeno kamandhihi baa laga jeegarayn kadib baad tukan kartaa waa xaalad jirta wey waxaasoo dhan ummadda in la cabsiiyo oo diinta lagu diro oo la dagaalamo oo ruuxu figaa la doonaya meesha la maraya meelaad fahmi kartaan ma aha sheekhu marka wuxuu waxay la dagaalamayaan eh, nin kastoo mutadayina khaasatan markaad dhallin yaro da'yar tahay ayaa hawsha usii daranta weliba ninkii salaad fajar ku tukada masaajidda waxay ku tuhmayaan dadka muslimiinta ee diinta qaatay ama xoogo wanaagsan tuhmooyinku midda u xun waa usuuli waa irhaabi waa nabadiid waa mid khariban warkaasay akhrinhaya waxaaso dhan waa maxay waa la dagaalan ku dhaqanka diinta islaamka iyo ka hortag muslimiinta inay baraarugaan wuxuu leey dhan kale markaynu eegno wa tubiixu mucdam alandima shurba alkhumuur kamaa tubiixu ariba wazina balilliwaata mataa kaana bayna caaqilayni baalighayni duuna ikraah walaa tucaaqibu calaa dalik ila ida kaana yushakilu ictidaa'an cala alaakhariin midla alqiyaam bificlin faadixin fi makaanin caamin faina alcuquubata takunu fi lgaalibi haraamatan basiita aw sijnin laa yaiidu aw sijnan laa yaziidu can shahrin wahakada najid alqawaaniin alwadciyata alatii taddaci muxaarabata almukhadiraat min jihatin taftaxu lbaaba calaa misraacihi lilkhumuuri wاlfujuur wuxuu leey islaamkii tadayunkii saasay ula dagaalameen dhan kale markaan eegno dowladuhu waxay bannayn hayaan buuhi khamradoo la cabo shati baa loogin iyo sharci laysan baa lagu sin ad ku ganacsato ribaday banneeyaan bunuug baa ka furan xaramaynkay ka furan yihiin bunuug ribawiya xarameynka iskada meel kale bay ka furan yihiin oo loo laysan loosreesucud u samay in kale iska badaaye baliliwaa raggoo loo tagay bannayn marba haddii labada ruux ay isu tagahaya ama mxuu iska daya ay yihiin baaliqayn oon la isxoogin waa fasaxan bay dheheen allaahumma inaad meel facshir oo bannaan wadda dhexdeed ah ama ummad ay dhooban tahay hawshaa ku samaysana mooyee dad guryahaada iyo hoteelada iyo kalaabyada hawlaha ku samaysato waa fasaxan tahay ninkii ku taabtay ku fiiriyana waa xidhan yahay qaanuunkaaba ilaalinhaya haddii aan xadgudub sameeyo oon meel facshan hawshaa ku samayn maxaa lagu samayn ganaax baa lagugu samayn xoogow ganaax oo lacagaa lagaa qaadi ama bilba lagu yar xidhi lagu soo daynaya sheekhu wuxuu ihi waxaa la yaaba in qawaaniintii dowladu ay sheegtaa inay la dagaalamayaan mukhadiraadka daraagiska lala dagaalamaya khamradii baa la banayn ribadii baa la banayn zinadii baa la bannayn khaniisnibaa la banayn wax kastoo diin ku saabsan saabsan ba lala dagaalamay wamaca dalika waxa waa la dagaalamaya kahortaga qolyaha qaadka caydhsan maxaad qaad ka caydhsanaysa qaadka bay la dagaalamayaan kufri iyo gaalnimo kalena halkan ay sharci u goynhayaan mar kale sheekhu wuxuu leeyahay raxmat ullahi xafid llah tacaala wuxuu leeyahay وبلغت أجهزة عديدة دورا هاما في إبعاد الشباب المسلم عن دينه وهناك دور, دور الاستعمار ودور اليهود ودور الإعلام الهابط هؤلاء هذا أنا سوكو بكريم بوكها الله وحولي هاي يهودي عالمي yuhuuddii caalamiga ahayd iyo sahyu iyo nasaaradii iyo kuwii islaamka sheeganaya kulligoodba meeshay hadda marahayaan la dagaalanka dhallinyarada la dagaalanka diin qaadashada ku dhaqanka sharciga anshax iyo akhlaaqda wax la qiyaasi kara ma aha madaaris munasiriin baa la furi madrase islaamiga furto laguma ogolo qanaad iyo idaacad waxaa la furi wax kastaba laga sii daayo oo dhaqan kastoo wanaagsan baabi'iya shay kastoo xunna faafiyo oo baahiya baa la furi idaacad islaamiga laguma ogolo hal shay oo wanaaga laguma ogolo wixii laakiin shar adiyaar wey waa lagula ordi wuxuu ihi ka bilow min indunuusiya sharqan xata almaqrib harban wa min turkiya shimaalan xata alyamani wasumaali wa uqanda junuuban ha qaadi buui dhammaan dhaqankaasay leeyihiin bu bal wuxuu yidhi xukuumaadka qaarkood waxay ku dadaalaan in ay ku tuhunto nin walbo diin sheegto inuu yahay rajci mutakhalif usuuli mutaarif astaahilo inuu ku noolaa fi lcusuur alxajariya waxaa laga yaaba mararka qaarkood inay ka buuxiyaan sujuunta iyo jeceelka dhallinyarada diinta jecel bal ninka salaada fajar tukada usii daran buu ama garhka sii daysta wuxuu yidhi wax kasto wax kaloo loo haysta ma jira waa atuhmatu bilislaam kulligood cawda jadiida ilislam bay ka baqahayaan dhibkaa maxaa keenay buui wuxuu yihi mukhaabaraadka maraykanka iyo ingiriiska iyo reer yuruba waxay ka dhaadhiciyeen waxaan xukuumaadka sheeganaya waxay ka dhaadhiciyeen waxa keliya dili doona inuu yahay dhallinyaro muslimiin oo noolaatay oo fahmaysatay ilin hadda waa la duran yahay waa la wada suuxsan yahay marka kabaabaysada iyo suxinta ay ka dhamaato niman soo baraalogo islaama ku baabi'in doona marka islaamkiisa kugu soo kicin wey fircoon wuxuu ku samayn jiray reer banu israa'iil bay meesha la taagan yihiin bu hadalkaas qiimaha badan hadal dheer wey waxaan ka inaan ka gaari wayaan ka baqayn ninkii muraajacaynka hadal lala yaabay oo aad u qiimo badan wey ha laabto kitaabkiisa loo almukhadiraat huwa alkhatar daahim safxada saddex boqol tobaniyo lix ilaa tobaniyo todoba daarulqalam dabcadeeda wuxuu leeyahay mar afraad mucdamu duwal islaamiya badankeed waxyaabaa lagu buu hadda ka hadlaya carabiyatan wa acjamiya tasnacu lkhumuur dowladaha islaamka sheegta badankood ba khamray sameeyaan wa turawija wayna suuq geeyaan buuri wa tubiixu istikhdaamaha walittijaara biha in laga shaqaysto oo laga ganacsado bay fasaxayaan bal dakhli badan baaba ka soo gala buui dhaqaalo badan baa khamrada ka soo galo maqrib iyo tunis iyo aljeeriya dagaalka ciraaq iyo iiraan markuu socdayna sadaam baa wuxuu dhisay buu i u weynayd bariga dhex laga ka dhisay yamanta waqooyi sancateeda weeye intaan la midoobinna asna waxaa ka dhisnaa masaanic aada u waaweyn yamanta koonfureed ayaadna waxay ku faanay jirtay horumarka annaga waxaa ka mid a ah inaanu samaynaa masnac kabiira lkhumuur wasaarad warshad weynoo khamrada samaysa waagi dambaa la baabi'iyey waxyaabaha uu la yaaba waxaa kamida uu leeyahay majlisu shacab almisri ayaa waxay u codeeyeen kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii in khamlaa la xarimo markaas haddana fadhigii ka dambeeyey baa la tacdiiliyey waxaan loo codeeyey in la banneeyo laakiin lagu iibiyo meelaha khaaska iyo hoteelada iyo alamaakina siyaaxiya meelaha dalxiiska si shacabku midka misriga muslimka iyo ka gaalkaba si siman loo cabo laakiin meelaha caamka iyo maslada hortooda iyo suuqaa waaweyn ha laga ilaaliya yaade waxaa la yaaba buu idhi imaaraadka imaarat shaariqa khamrada in laga gaacsan lama ogola ba ama suuq geeyo meesha imaarat dubay almujaawira in laga ganacsado la iibiyo oo la caba ay bannaan oo lagu goynayo laysin lagu goynayo waxaasoo dhanba wuxuu adinku ciyaar iyo ka carar islaam in lagu dhaqmo meesha laga baqay in xoogow foolkaana ka qarxan shaariqa wadaadaha ku badan iyo qolyaha qamiiska badan ee cunaadleyda ku badan xaggan dubayna waa meel ayadu muxuu ahay sideeduba khariban weeyo ka badaran kuwa kale waxaas wuxuuhi islaamku ciyaar way wax diina ma aha waxaan rabay hal miaal ood wax ku fahantaan inaan u dambaysiiyo wadaadka loo yaqaana doctor cali towajri yaa maqaal ku nashay majalad alkhaliij alcarabi cadadkii lixyo tobnaad ee soo baxay kun afar boqol iyo shantii waa goormo soddon sano ka hor taqriiban wuxuu ku qiyaasay caasima carabiya waddan carabeed yaa dadka khamrada cabaa waxay bixiyaan waxay bixiyaan saddex boqol cafan saddex kun hal boqol sagaashan iyo shan milyan bay bixiyaan sanawiyan saddex boqol saddex kun hal boqol sagaashan iyo shan milyan oo junah bay sanawiyan khamra ku iibsadaan dhaqaalaha intaa leeg xagee tegi lahaa waa lacag boqol iyo konton milyan ku dhoweeyey oo doolar lacag ku dhoweey taqriiban wuxuu kaloo sheegay dowla carabiya oo shacabkeedu yar yahay in kun sagaal boqol iyo kowdi ay soo iibsatay sagaal malyan oo kilogaraam oo khamre ah waa dowla carabiya oo maxduudatu sukaan waxay soo iibsatay sagaal malyan oo kilogaraam akee la geeyaa oo khamre ah wuxuu ku gabagabeeyey maqaalka uu fasaadka ka hadlay ku gabagabeeyey ummadda carabiga wuxu ku bixisaa buuri sanadkii fi lkhumuur waalmukhadiraat wax u dhigma lixdan iyo afar malyan oo dollar sanawiya laga soo bilaaba min bidaayati amaaniniyaat ee alqarn cishriin kun sagaal boqol iyo sideetankii ilaa labada kun labaatankaa sano alumma alcarabi iska daa islaami la gaadhinba dowladahan meeqay ahayen labaatan iyo meeqay ahayen labaatan iyo laba ahay mise labaatan afar aduu labaatan iyo saddex meelaha way umal carabiya macal soomaalida ku dar sanadki waxay ku bixiyaan lixdan iyo afar waxay bixiyaan labaatan ka u dambaysay lixdan iyo afar milyan dollar waa sanawiyan ma aha labaatankii sano sanadkiiba labaatan sano waxaad igu dhufataan lixdan iyo afar malyan meeqay noqonaysa hantida maxay ummad u qaban lahayd khamre keliya ma aha zinadii iyo liwaadkii iyo sigaarkii ma aha sigaarka keliya doctor cali baar baa isagu ka hadlay wuxuu ihi umma dawlad muslimada waxaan ogahay buu i hal sano cabtay maraykanka iyo ruushka sideed tuf aan lagu cabin reer maraykan iyo reer ruush isku dar siddeed iyo toban sana aysan cabin baa dawla muslima waaxidda cabtay sana waaxid ku cabtay in hawlaha asagoo ku takhasoo yaqaano weeye ixsaa'iyaad dhammaystiran buu keenay iyo wasaa'iq ummadda marka meel u caymatay xukuumaad warkooda iyagu lama hayo haddaan xukuumaad warkoodii lahaynoo nadaaye anagu xukuumaadka meeshaan ka taaganaya waxaan ka qabo dad badan baa ka warqabay lata ku lugi maayo laakiin wadaaddo aad aaminsantihiin oon khawaarijna ahayn takfiiriyiinna ahayn waxay xukuumaadka ka yidhahan inaad caawa maqashaan baan doonaya habeen dambana insha allahu tacaala wadaadaha iyo warkooda aynu geli doonaa wabilahi towfiiq